بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله soo waafajiyey masaajidda inaan soo camirno salaadaha faradka lagu oogo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadda iskalena siiyey cafwi iyo caafimaad iyo nabadgelyo masaajiddu noo furan tahay yadaad ogtihin waktigan hadda aan joogno dad badan oo muslimiina ah. belihii lasoo dhaafay dhibka ku dhacay iyo cidhiiriga jira iyo xanuunka jira iyo geerida jirta haddana ilaahay subxaana wa tacaala annaga inuu noo naxariistay oo na siiyey masaajiddii oo noo furan jamacaadkii oo la camirahayo jamcooyinkii oo la tukanahayo dugsiyadii oo furan diintii oo la baranahayo iyoo la shaqaysanahayo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadda iska leh waxaana loo baahanya dadka muslimiinta waajib ku ah ilaahay subxaana wa tacaala nicamkiisa iyo galladaha uu galay alla subxaana wa tacaala inay aqoonsadaan oo ictiraafaan oy ku shukriyaan oy ka mahadnaqaan si ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu siyaadiyo noogu joogteeyo hawsha ay noogu daa'imto hawsha ilaahay subxaana wa tacaala in loogu mahad oo loogu shukriyo waxaa weeye aad bay muhiimu tahay wey marka labaad waxaan u mahad mahad aan la soo koobi karin dadka muslimiinta oo masaajidkan maamula a'immada mu'adiniinta guddiga dadka masaajidkan maamula ayagana waa u mahad celinahaya jazaahum allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka baryahayaa cafu iyo caafimaadba inuu siiyo fi dunya waalaakhira sababtoa ah waxaa weeye masaajidkan iyo markaskan qiimaha badan ood arkaysaan in maxaa layaha kelimad aan ka idhaahdo bay oggolaadeen oo igu soo dhoweeyeen marka aad bay u mahadsan jazahum allahu khayr kelimadaas eh, intaas maadaan ka gudbo eh, waxaan rabaa intaanan kelimadda gudagelin asbaabta kelimaddan horta inaan ka hadlo asbaabta keenta in laga hadlo asbaabta marka keenta intaan laga hadlin waxaa la isweydiinayaa wadaadow eh, kelimadaada u walqal ah, walqal waa in loo sameeya wanqal waxaa tihaahdaba waa in loo sameeya kelimadaada magaceed muxuu yahay maxay ku socotaa kelimaddaa waxaa la yidhaha difaacu sunna can ahli safah baa la yidhahdaa horta difaacu اsunna can ahli safah sunnada in laga difaaco oo yac laga yidhaahdo oo laga caabiyo dadka jahliga iyo doqonnimada iyo aqoondarrada u saaxiibka ah oo tacninahaya in laga celiyo waxaa kaloo la odhan karaa kelimaddaa la odhan karaa haddii la dheereeyo difaacu اsunna wa ahliha can ahli اlbuhtaani wasafahna waa la odhan karaa kelimaddaa marka waa sidaas in sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka xambaarsan loo gargaaro la difaaco loo hiiliyo waa waajib weeye waxaana laga yaabaa inaad xoogaa istiraadaan ciwaanku ama xoogaa culusya waxaad ogaan doontaan waxay tidhi soomaali laba nin oo haddaad arta nin calooshu ka soo jeedo waxaa la yidhaahdaa haw garaabi limaada maxaa dhacay kii asaga calooshu ka soo jeedo inuu dhintaaba laga yaaba aakhare aaday marka waxba asaga hau calacalin horta waxuuso markaan gudaha u dhacno oo aanu aragno meelaha waxa ku jira waliba hamayn dambe insha allah haddii ilaahay yidhaahdo adilo iyo howlo la gaaro yaa waxaad ogaan doontaan maxaa la yidhahdaa dhibka jira ayaad ogaan doontaan asbaabta marka geysay inaan kelimadan ka hadlo waxaa weeye dhowr sabab dhowr sabab sababka koowaad waxaa weeye muxaadaraad magaaladan laga qabtay aan joogno beled xaawo laga qabtay ilaahay subxaana wa tacaala ha xifdiyo ehelkeeda iyo dadkeeda ha xifdiyo oo masaajid kala duwan ka baxday musallayaalka ciidda lagu tukado maalinta arbacadii aan soo dhaafnay khamiistii ilaa jumcadii muxaadaraad iyo khuab jumco iyo khuab iid iyo muxaadaraad masaajidda laga jeediyey ayaa jirtay dad kala duwanna ay jeediyeen dad kala duwanna ay jeediyeen dadkaas qaar aan maxaa lay aana u baxayn baa jira oonan muhiimad saasi siinaynin limaada li'annahu waxaa weeye dadka ayagaahu oo ka hadlay qaarkood waxaa weeye hal sana ma jiraan Ah, eh, oday ugaasa waaa la ohan jir waa war hebel ka waran markaasu wuxuu ohan jira hebel sanad ma jiro ah, hal sano oo nin weyn hadda oday lixdan jira toddobaatan jira wuxuu leeyahy sanad ma jiro dadka qaarkood ka hadlay waxaa weeye sanad ma jiraan mana qodna mar haddaysan qodnayn sanadna jirin waxba dayn ka hadli mahayo lakin waxaan ka hadlayaa muxaadaraad maxaa la yidhaha dad culummaa ay jeediyeen oo ka baxay ee masaajidda qaarkood masaladaas waxay ku saabsanayd oo looga hadlay ijtimaacu alciidayn ayadooy kulmaan ciiddii usbuuciga ahayd oo jumcada ahayd iyo ciiddii sanawiga ahayd ama xawliga ahayd oo sanadka oo maaa ciiddii ay kulmeen wey labada ciid ama ciidulfitra annaga hadda ciidu adxa noo kulantay laakiin ciidaynku waa labadaas wey ciidaynku waa labadaas oo xawliga iyo ciid ulusbuuc sidaasaa looga hadlay wey sidaas marka maadaama saddex maalmood laga hadlay hadal badan la yidhi war badan baa ka soo baxay wey oo bulshaduna iska weydiisay annaga laftigannagana nagu qasbay inaannu ka hadalno oo saddexda maalmood isku xigta laga jeediyo wey masaajidda wey anigu cidna magacaabi mahayo dadka waxaa loo yaqaana ay didsan yihiin oo in dad la caayahaya in dad wax laga sheegahaya may ayuha alikhwa waxaa weeye masaajid maaha meel dadka lagu caayo <laughs> masaajidda lagu dadku masaajidu meel dadka lagu caayo ma aha ninka masaajida dadku caayana waxay ku tusaysaa bannaanka markuu joogo waxa uu yahay lannu ninka masaajid dadku caaya ku aflagaadaynaya bananka muxuu ku samayn ad u malaynaysaa ilahay baa xaalkiisa oga nasal allah asalama walcafwa walcaafiya marka cidna lama tacaninahayo lakin waxa laga hadlaya waxa weeye waa masaa'il diiniya oo la gacantogaaleeyey wey waxa laga hadlay la raba in la baraarujiyo qodobka labaad waxa wey muxaadaraadka ayaga iyo khudabkaas waxay ku baxeen ooay ku dhaceen qaab oo ka duwan oo aad uga fog calaa ariiqat alcilmiya wanasiya qaab cilmiya oo hufan oo nasahan oo nadiifa ah, qaab aad uga fog xaqiiqatan ayay u dhaceen wey wayna ogyihin dadka alabatulcilmiga iyo a'immada iyo masaajida iyo culimmada joogtaa way ogyihin dad badan baa og hawsha ayadaao marka qaab maxaa leeyahaan habboonayn ayaa hawshaa loo dhigay wey qodobka saddexaad oo inaan ka hadal nagu kalifay waxaa weeye waxaa ku jiray kelimaadkaas iyo howlaha la jeediyey acani lagu acninahayo dad culamo ah oo muslimiina min asaxaaba wataabiciin wa a'ima wa hayrihim oy ku jiraan xataa dad culamaa oo soomaaliyeed oo dhintay iyo kuwa noolba baa ku jiray howlaha marka hawl sahlan ma aha in howlahaasoo dhan la gacantugaaleeyo ama laga aamuso hawl sahlan ma aho waxaa ka mida in howlaha inaan ka hadalna nugu bixiyo waxaa ka mid a ah madaahibta a'immada culummada islaamka khaasatan afarta madhab oo hadda waaweyn oo la yaqaano ila madaahib kalea jirto hadda lafteed lagu camal falo laakiin afarta madhabo waaweyn oo hadda la yaqaano shaaficiyada iyo xanaafta iyo xanaabilada iyo maalikiyada in maxaa la yidhaahdaa khalad laga galay in khalad laga galay aan maxaa habboonayn ayada lafteeda waxyaalaha nugu bixiyey ayay ka mid tahay waxaa ka mid a ah waxyaalaha nugu bixiyo nambarka shanaada in mas'alada laga hadlayo oo ijtimaaculciidayn ah adilada ku soo aroortay in badanoo ka mida in la qariyey oo xaska lala dhigayo in adiladii iyo sunnadii la qariyo oo xaska lala dhigo waa hawl cajiiba ah oon lagu aqoonin dadka ahlulcilmiga ah hawlaan lagu aqoonin wey marka waxay nagu qasabtay inaannu annagu haddii la qariyey inaannu bannaanka keenno wey haddii lagu sheega hee waa laysi sheelaa haddii lagu sheegana waa laysi sheegaa marka mar haddii la sheelay oo xaska lala dhigay waxaan ku qasbanaanay annaguna hee inaan bannaanka u soo bixinno oo aan nashrino waa ku qasbanaanayu qodobka lixaad waxaa weye ugu dambeeya in axaadiista nebiga calayh salaatu wasalaam ee kuwa ka mid ah la daciifiyey bidiini xuja wa burhaan iyada oon weliba ciddii daciifisay qaarkood inta la sheegay culummadii saxiixisay oo weliba tiro badanoo carrakawa ah in maxaa la yidhahda laga aamuso ayadana la qariyo xadiis leeyahy xadiiska waa daciif wey hebel baasaa yidhi culummadii kaleo islaamka oo saxiixisayna shib laga yidhi xaajatan fii nafsi mutakalim qofkaa hadlay ama muxaadarada jeediyey danu asagu leeyahay ayuumbuu u qariyey wey sidoo kale aahaar min asaxaaba wataabiciin ka sugnaatay ayadiina waa la daciifiyey qaarna waa la qariyey qaarna waa la qariyey qaarkii la sheegayna waa la daciifiyey waana arki doona waa u tegi doona mid walba jawaabtiisa meeshiisaa ugu tegi doonaa intaa marka waa waxyaalaha nagu kalifay in maxaa la yidhaahda e, e, aan ka hadli weyn waxaa kaloo inaan ka hadalno nagu kalifay intaanan hawsha ka bixin e, ciduna kama hadlin dadka dalabatulcilmiga a'immada masaajidda culummada joogtoo magaalada qof ka hadlay ma jiro haddii laga hadli lahaayoo hawsha qof uu ka hadli lahaayoo dad kale ay ka hadli lahaayeen haddee waxaa wey kafalawlmuminan qitaala bay hanlay annagu inaan ka hadalna daruuri ma ahaateen danna noogama jirteen laakiin waa laysu aamusay wey waa laysu aamusay dadka masaajidda iyo maraakiisda haystaa hawshaa kamaysan hadlin weeye aniguna haddee masaajidna ma haysto markasna ma haysto wadaad marti aan ahay w meesha iska jooga hadda laakiin waxaan rabaa laba masaajid inaan aasaaso haddii ilaahay yidhahdo maadaama warkii batay hadda waxaan rabaa laba inaan ka bilaabo mid samada ah hawada mid ah iyo mid dhulkaan rabaa hadda inaan ka bilaabo warkay waa garateen baylata mid samada ku yaalla oo muxuu yahay social media iyo facebooka iyo meelaha laysu fariistay hadda mid samada inaan bilaabaan rabaa mid dhulkaana haddaan rabaa inaan bilaabo insha allahu tacaala marka waxaa laga yaaba mar dhow inaan idhahdo warniyow tasadaqu maxalle masaajid baan dhisanahayaae ila wadaadada soomaaliyeed hadda dadkay wada tuugsanhayaan aniguna marka tuugsigaan ka qaybgalahaya haddii ilaa yidhaah ah, hadda waxaa la galbeedka waxaa ka jira soomaalida joogta waxay kuu sheegahayaan waxay dhihiin waxaa jira waxa la yidhaahda culammaa'u boqolkiiba han iyo toban oo maxay yihiin waxay imaanayaan masaajidda maraakista tiifiyada idaacadaha lacag bay yaboohayaan markaasaa waxaa la leeyahy sheekhu waxaan ku siinaynaa waxaad yaboohdo oo soo xarayso boqolkiiba han iyo toban baan ku siinaynaa warka miyaa garateen hawlo atara wey hawlo atara waxaa kaloo dadka lagu kalsoonay ii sheege muctamaraad lagu qabta galbeedka wadaadada ka qaybgalahaya wuxuu wadaadka markii leeyahay waxaan rabaa muxaadaraad inaad jeeso ka soo qaybgasho dee diyaarad baa la soo raacay waddamaa la ysaga imaanaya wuxuu leeyahay how much you are going to give me meeqaa isiinaysaan muxaadaraadka aan jeediyo laakiin meeqa lacagaa isiinaysaan sheekhu shan kun baan ku siinaa maya waa igu yarta baagayn this is a market in la gorgortamo meeqaa isiinaysaan shan iyo toban labaatan toban meeqaa isiinaysaan marka aniguna hadda waxaan rabaa inaan ka qaybgala he annahulaasan raba inaan ka qaybgalo way garateen baylata marka mar haddii marka ay ka aamuseen masaajidda dadkii haystay iyo maraakista iyo makarofanada dadkii haystay hawsha dee waxay nagu qabsatay he inaan ka hadalno inaan ka hadalno ayay nagu qabsatay buuri wuxuu yidhi ninkii muxuu ahaa eh, abwaankii soomaaliyeed wuxuu yidhi eh, duq baa tahay joog baan lahaa waa la soo didee dagaalkaas horeaan waxaan lahaa wiilasha u daayay ah, dagaalkaas hore ayaan waxaan lahaa wiilasha u daayay mar haddii laga dambaay xaajadan idinla doonahayay dirqi buu igu qabsada hadalka in aanugu dooxa mar haddii laga hadli waayo hawshii oo laysu aamusay hadeed waxaa weeye annaga dirqi baa nugu qabsaday hee in annagu dooxno ka hadalno lakin waxa hay dadka masaajidda haystay maraakiista oo masaladan cilmiga u leh inay ka hadlaan oo maxaa laya baraarujiyaan aad bay u fiicnayd hawshaa hawl aad u fiican ayay ahayd wey jawaab baa u baahan marka in la isweydiiyo le inay weydiiyo dad badanna ilaa xalay ay weydiiyeen iyo maantaba sheekh waxaa leey masaladu hadday masale khilaafiya tahay wadaadana ay ka hadleen khilaafka maad naga daysaano iskabadaysaano faraha ka qaadaano dad akhyaara oo aanu jecelnahay oo saaxiibadnahay baa warkaa yidhi qaar taleefonna ii soo diray iyo qaar is aragnayba warkaa waa war meesha ku jira xaaji maogta waa ku qabataa warkaa war saxawo warkaa waa war saxawo laakiin jawaabta waxaan ku idhi ama lagu dhahayaa horta anagu masale khilaafiya ma bilaabin mana qudqudin waxay ahayd wadaadadii bilaabay oo maslada khilaafiga masaajidda ka qodqoday oo intaasoo barin waday oo intaasoo meelood ka hadlaayay in inta loo taga ayaga la yihaahdo xaqu waa ayaga in la yihahdo sheekhu naga jooji masaa'ishan khilaafka ah qodqodi naga aamus waxna anfacahayoo kale noo sheeg horta marka annagu ma annaan bilaabine waxaa weeye dagaalka dhinki bilaa hawsha dhinki bilaabay bay hawsha u taallaa naga nooma taallo annagu waxaa weeye wixii la yidhi ama la isdabamariyey yaan xoogaa isku aadaadinaynaa oona hagaajinayna wax ka dhahaynaa way waa mid midda kale waxaa la rabaa in la yidhaahdo ma waxaa jira masaa'isha khilaafiga oo laysku haya yaan laga hadli go'aan ah hadduu go'aan magaalada ka jiro masaa'isha khilaafiga ah yaan laga hadli wadaadowna ha soo qaadi aniga ah ninka ugu horreeyo laazimaya ah inaanan ka hadli masale khilaafiga oona afka ka haysta hawsha hala soo rog hala cilaamay inaan masale khilaafiga wadaadna uusan ka hadlin hawsha hala cilaamay haddii laakiin aan la cilaamin in wadaadna loo fasaxo oo dhowr beri iyo wadaaddo dhowr beri ay hadlaan midna la yidhahdo sheekhow jooji waxaa weeye inahaa qismatun diiza wey cadaalad ma ah saxna ma aho cadaaladna saxna ma aha midda kale hadba waxay ku xidhan tahay masalada in laga hadlo muhiimadda ay leedahay iyo waxay xambaarsan tahay ayay maxaa la yidhaahdaa ii sheeg weeye midda kale waxaa u baahan in la ogaado masaa'ishu ma aha masaa'il laba qof u dhaxaysa laba wadaad adiga nintaa isku qabateen masalo masaladaan ka warran saas weye anna saas weeye ma aha oo dadka aad la hortimid hada khata wey haddaad adiga wadaad masalo hoos uga wada hadashaan masaajidda lama keeno dadkan lama hor keeno idinku isqanciya kuna kala tago laakiin haddaad inta wadaad aad magaalada aad ku wada hadashaan aad meel ku hadashaan mikrofoonka aad afuufato oo tiraad ina alxamdu lilah nin jaahilaa ah maanta saa yidhi hada khata sheekh looma baahna ninka jaahilka aad sheegayso adiga asagu dooda wada hadlow laakiin masaajidda iyo jamaacaadka iyo hawsha lama keeno laakiin haddii masaaisha masaajidda la keeno maraakista la keeno social media la keeno ee halkaa looga hadlo facebooka la keeno hadde in laga hadlo ayay noqonaysaa wey in laga hadlo ayay noqonaysaa marka eh, waxa la isku haya waxaa weeye macluumada dadka gaaraysa mustamiciinta xaadiriinta macluumada gaaraysa oo loo dhiibahayo inay saxiix tahay oo fayowdahay oo aysan dhib keenaynin oo balbele iyo aysan ummadda mushkilo ku keenaynin hada wal muhim wey hawsha la rabaa waa taa wey haddii marka macluumaad xoogaa ansaxayn dadka la gaarsiiyo hadde in la saxo oo la baraarujiyo waa min addiin wey hawsha waa min addiin culummada dhexdoodana ceebkuma ah wax mushkilaana male weye marka inaha iyaga ah waa nagu filan tahay baan u malaynahayaa hordhac kelimadda maqsuudka haddaan u dhacno marka iyo kelimaddeenna muxaadaradu dhowr qodob bay ahayd hawlihii looga hadlay sidii looga hadlo marka loo hadlay ayaa waxaan rabaa inaan tasatulka aniguna ku socdo marka ugu horrayse waxaa laga hadlay xukmu salaat alciid xukmu salaat alciid wuxuu yahay ayaa laga hadlay marka ugu horrayse wey muxaadaraadka marka wadaadadii wadaadkii ka hadlay wuxuu sheegay inay tahay salaat اlciid xukunkeedu inuu yahay calى aصxi اaqwaali ahli اlcilmi inay tahay annaha sunaة mu'akadatun aصx اlaqwaal dalabat اlcilmigu way fahmayaan asax haddii la yidhahdo waxaa ka soo horjeeda hee inta badan صaxiix baa ka soo horjeeda wey hunaa marka waxaa la taqriiriyey oo la sugay masaladu inay tahay masale khilaafiya weliba khilaafka ku jira qawi inuu yahay wey maxaa ku tusahaya lannu afcala tafdiil baa la isticmaalay oo asax baa la isticmaalay saxiix oo fayow oo lagu dhaqmayo la qabsanaya ka soo horjeeda wey masaladu hadday marka noocaas tahay oo asaxya saxiix timaado waxaa weye layskuma taataabto marka wey layskuma dhaleeceeyo layskuma magaciiseeyo waa la dejiya hawsha hoos baa loo dhigaa wey laakiin waxaad mooddaa inaan hawshaa aan la asiibin hawshaa lama asiibin hawshaa in la asiibin waan caddaan doonta waa u tegi doonna hawshaa lama asiibin marka eh, xukmu salaatulciid eh, inaysan sidaa ahayn waa arki doonnaa waana taaban doonnaa mar kale mar kale wadaadka halkan hawshaa ka yidhi oo asaxul aqwaal inay tahay sunna mu'akada yidhi mar labaad buu wuxuu yidhi masaajidda magaalada ku yaalla mid ka mida ah wuxuu ka sheegay oo arbacadii wuxuu sheegay inay tahay sunna mu'akada khamiistiibu wuxuu sheegay inay tahay annaha waajibatun cinda jamaahiiri culamaawo arbaca wuxuuna soo yidhi inay tahay hee waa sunna mu'akada khamiistiina wuxuu noo sheego muxaadaro ku jeediyey masaajid kale inay tahay waajibatun cinda jamaahiir ahlicilmi inay tahayo laba maalmoodoo isu dhexeeya aan waxba u dhexaynin oo arbacida khamiisa marna inaadna tidhahdo waa sunna mu'akada la adkeeyey marna aadna tidhahdo waa waajib cinda jamaahiiri ahlicilmi hawshaa ma hawlis qaban kartaa hawsha hawl isqaban karta maaha sheekow hawsha hawl isqaban karta ma aha waxyaalaha nugu kalifay inaan hadalno ayay ka mid tahay shay inaad tiraa maantana aad tiraa waa sunno berrina aad tidhaahdo waa waajib waxaa weeye hawshaa iyada ah hawl saxiixa ma aha wey hawl saxiixa hawshaa iyada ma aha wey ayib hawsha hawl saxiixa ma aha wey ayib marka weliba adugu dhowr jeer buu ku celceliyey inay waajib tahay cinda jamaahiir laakiin markii dambe hadalkiisa uu gebagabaynayay buu wuxuu ku gebagabeeyey oo yidhi hadalkii horebu u noqday oo ah inay tahay calaa asax اlaqwaal inay tahay sunna wey marka inaad marnana tirahdo waa sunna mu'akada marna aad tirahdo waa waajib aad tirahdo cinda jamaahiiri ahlilcilmi waxaa wey hawl isqaban karta ama isku aadan ma aha wey weliba wuxuu kaloo sheegay inay tahay bacdulculamaa inay leeyihiin iyo culammada qaarkood inay waajib tahana wuu sheegay culammada qaarkood islaamku waxay sheegeen bi annagu sunnaan leena wadaaddaa yidhi asaxulaqwaal saasuu sheega mar waajib wey mar sunuu yidhi haddana wuxuu yidhi culammada islaamka kuwo ka mida waxay leeyihiin waa waajibo wey waa waajiba culamada ayagaana maxaa la yidhahda adiladoodii iyo waxaas hadda anigu u banbixi aqwaash adiladu gadaal ka imaan doontaa marka in muhiimaddu waxay tahay in la yidhaahdo madaahibta iyo jamaahiiru ahlilcilmi jamaahiiru ahlilcilmi maxaa laga wadaa waa u tegi doonaa insha allahu tacala waa imaan doontaa waxba yaan la degdegi Eh, in loo nisbeeyo marka culummada islaamka iyo jamaahiiru ahlicilmi in loo nisbeeyo salaatulciid inay tahay sunno inay tahay mu'akada waxaan leenahay hada hayru sawaab wa mukhaalifun lisawaab mukhaalifun lilmacluuq cinda alculama wa طulaab اlcilmi hawsha ayada hawl saxa maaho hawsha hawl saxa ma aha in jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan salaatulciid inay tahay sunno waxaa weye macluumadaas ayadaah waa macluumo aan daqiiq ahayn oon laga fiirsan ayb culmmada ilamku maay ka abaan salaatciid salaatciid culamada islaamku waa isku khilaafeen saddex qowl baana ku jirta wey allaabcilmi iyo culmaduna waa ogyiin hawsha ayada saddex qowl ayaa ka jirta wey adiladeeda geli mahayo wey laanna wakti uma hayno adiladeeda waxba geli mahayo qowlka koowaad wuxuu leeyahay oo saddexdaa qowl culamada isugu khilaafeen qowl awal waxaa weeye ana salaata alciid sunnatun mu'akadatun sunno la adkeeyey oo xoog badan inay tahay wey madhabka asaga waxaa qaba eh, eh, shaaficiya ayaa qaba iyo maalikiya cala saxiix Ah, madhabka asagoo inay tahay sunna mu'akada shaaficiyo iyo madhabka shaaficiya weeye iyo maalikiyada cala saxiixa weeye sida xooga badanoo saxiixa maalikiyaduna saasay qabaan wey labadaa madhab waxay ku tageen madaahib alarbaca ka mida inay tahay salaatulciid sunna mu'akada weeye waana midda wadaadku oo afka ku dhuftay weeye waxaa la socdo weliba midda ayaa riwaaya abi xaniifa laga wariyo iyo riwaayo maa l ind alxanaabila ama can ilxanaabila laga wariyo cind alxanaabila laga wariyo labadaa riwaayaod waa la socdaan oo waxay leeyihiin salaat ulciid waa sunna mu'akada wey adiladooda anu ku mashquuli maayo qawlka iyaga waxaad ka fiirin kartaa adilas haddaad rabta maraajica anugu idin siinaya anigu waxaan rabaa waxaan sheegaya inaan meel u celiyo ah, meel waxaan sheegaya anugu inaan meel u tiiriyaan rabaa af soomaali kaasha aniga ima soo marhayo soomaali kaasha ah. ninkii asaga wadahaya asaga u taalan waxaad ka fiirin kartaa rawd taalibiin imaamu nawowi waad ka fiirin kartaa waxaad ka fiirin kartaa eh, muqni almuxtaajka waa ka fiirin kartaan xaawil kabiirka maawardi waa ka fiirin kartaa kutuba eh, maxaa leeyahay bayaan albayaan alcimraani sharci muhadabkaad ka fiirin kartaan majmuuc imaamu nawowi waad ka fiirin kartaa aqwaasha ayada inay saa tahay madaahibta ay qabaan halkaa shaaficiyada waad ka fiirin kartaan maalikiyada waxaad fiirin kartaa kitaabu dakhiira fi furuuc almaalikiya ninka la qaraafi waad ka fiirin kartaa waxaad ka fiirin kartaa mawaahib اlkhaliil maxamed ibnu eh, maxamed almaliki oo lagu sharxay mukhtasar khaliilka waa ka fiirin kartaa tanwiir اlmaqaala maxamed ibnu ibraahim ayaad ka risaalat eh, ibnu khayrawaan lagu sharxay iyadana waad ka fiirin kartaa ikhtiyaaraat sheikh islam ibnu taymiya waad ka fiirin kartaa wey meelahaas oo dhan ayaad ka fiirin kutubta ayaga ugu noqo inay labadaa madhab saa ay qabaan halkaasaa ka raadinaysa qowlka labaad oo masalada ku jira culummadu waxaa weeye ana salaata alciid waajibatun wujuuban cayniyan marka waa garateen baylata sunniya warkaa layskala soo teg warka asaga waa sunno layskala soo teg maxay tahay anna salaat alciid waxaa weeye waajibatun waa waajib wey waajibkeedu sheekhu muxuu yahay waajib cayni wey weliba qof walba waa laga rabaa rag iyo dumar waa laga rabaa wey qof kasta oo baaliq oo qaangaara ah oo maxaa la yidhahdaa salaad inuu tukado ehel u aan haween xaa'ida iyo haddaan ahayn iyo nufasay aan ahayn waxaa weeye waa laga rabaa inuu tukado wey madhabkaasna waxaa qaba madhabka waxaa qaba eh, xanafiyada qabta cala asaxiix min almadhab qowl daciifa ka soo horjeeda laakiin sida saxiixa madhabkooda waa inay tahay salaatulciid waa inay tahay salaatulciidayn waa inay tahay waajiba inay tahay wujuuban cayniyan qof walbana gooni looga rabo ama gurigaaga ku tuko ama musallaha imow ama masaajidkuda aday kuu taallaa waajib caynoo ku salaaxaya oo ku hayow ayb sidoo kale eh, wlka asaga waaa la qaaba wl cind amaalikiya w qowl cind almaalikiya asaguna wuxuu leeyaha waa waajib wujuuba cayniga wey inaad tukato ballaynka rabaa wey riwaayad cind alxanaabila sidoo kale iyana waxay leedahay waajib wujuub cayniga weeye in lala yimaado lagama maarmaan ay tahay hawsha ayadaa marka sidaa waxaa doortay oo aad u difaacay oo caan baxday oo weliba dadka talabada oo xijaas wax ku soo bartay iyo maxaa le khaliijka ay og yihiin oo looga dhaqmaa sheekh islaam ibnu taymiya Ah, ina warka asaga meel walba ku qoran meel walba ku qoran waa la ogya dalabat alcilmiguna hawsha waa ka dharagsan yihiin shekh islam ibnu taymiya sidaas ayuu doortay aadna u difaacayo aadna u difaacay ayib aadna u difaac aadna u difaac waaba annagoo waxaa la dawro ku jirnaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii wadaadda sacuudiyaal sacuudiga ka yimi ayaa waxay buxuus bay dadka u direen xoogaa waa in laynii sheekeey bararka qaarkood moogta markaasaa buxuusta waxaa ku saabsanayd masaladan ayadaa xukmul ciiday sheekh islaamilahi ibnu taymiya inuu hawshaa qabo oo ragga hawshaa wujuub caynaya madaahib xanaabila baan sheegnaa markaasaa waxaa la yidhi su'aal baa nala weydiiye muhiim ah waxaan u muhiimadda ay leedahay su'aal baa nala weydiiye waxaa la raggiinni a'immada ahayoo meeshan ka soo qaybgalay dowladda waxaa shekh islam ibnu taymiya waa xambali waa nin xambaliya axnaafta madhabkoodii buuna maray limaada muxuu maray muxuu doortay su-aashaasaa la soo gilgilay oo dowladda qabanaya nagu soo tuuray waxaa wey hawshu waa adkaatay wey fartan taago waxaan ku yidhi wuxuu u doortay sheekh islam ibnu taymiya waa nin mujtahida waxaa xukuma asaga adilada ma xukuma madhab ma celinahayo meel u xiran yahana ma jirto laakinahu yaduuru maca alxaqi xaysu daara xaqu meeshuu u wareegiya adilada meeshuu arkay saxiix halkaasuu taageeraya fadhiisanaya laakiin asaga madhab ku xiran ma jiro ah, madhab ku jira doctoorku marka wuxuu yidhi asqarukum axsanukum jawaaba midkiina inkugu yar ayaa maxaa la inkugu jawaab fiican marka waxaa weeye masalada waa masalo muhiimo la wada garanahayo masalo muhimo shekh islam taymiya la wada garanahayo waxaad ka fiirin kartaa masaladu inay saa tahay xanaafta iyo warkaa asaga waxaad ka fiirin kartaa maraajicda ikhtiyaaratu shekh islam taymiya waad ka fiirin kartaa waxaad ka fiirin kartaa eh, badaa'ic sanaa'ic fi taraatib eh, fi tartiib asharaa'ic baad ka fiirin kartaa abubakar ibnu mascuud alkasani waad ka fiirin kartaa eh, alxanafi waad ka waxaad ka fiirin kartaa sidoo kale fatxu qadiirka ibnu lhamaam yaad ka fiirin kartaa mabsuudka shamsul aima asraqsi baad ka fiirin shamsul aima kitaabka kow iyo toban majallo ah asagoo xabsi ku jira ayuu yeerin jira muddo dhowr iyo toban sana baa wadaadka qola xirteen qolo dawaaqiida oo dawlada ayaa xidhatay asagoo xabsiga ku jira oon wax kitaaba haysan mabsuud koob iyo toban majalle kitaabka hadda oo weyn oo xanaaftu maxaa leeyahay shamsul a'ima baa la yidhahda asagoo xabsiga ku jira intuu daaqadda soo istaago ardaduna bannaanka soo istaagaan yaa laga yeersanaya laga qoranhayo Ah, sheekh xaqan maxaa leey aqa in la sheeg diinta in la sheego culumaa loo soo dhibay waa loo soo xirxiray waa loo soo dilay marka waxaa weeye adigana waxaa laba haddaad tidhi xaqan sheegahaya inaad ku sabirto ayaa la rabaa nasal allah cafwa alcaafiya shamsulaayib halkan masuud ka fiiri waxaad ka fiirin kartaa xaajiyat ibnu caabidiin baa ka fiirin kartaa xaajiyat ibnu caabidiin ibnu caabidiin asagoo nin xanafi weli mutaakhira maxamed eh, maxamed maxamed alamiin ibnu cumar asaguna waxaa weeye waa nin mutaakhir oo dhowaa weliba waxaa weeye annaga maxaa la yidhahdaa wahaabiyada meel adag maxamed cabdiwahab waa ka dembeeyey meel adag iyo maxaa la yidhaahda oo wanaagsanayn ayuu waxaa weye wadaadadaas dhigay wey marka asagana xaashiyadiisa asna waad ka fiirin karta waxyaan war ku daalinin qowlkas qowl maxaan soo ogaanay waxaa la yidhaha sunna mu'akada waajib inay tahay waajib cayniya labadaas madhab waa soo ogaan madhabka qowlka saddexaad waxaa weeye qowl thalith anna salaata alciidi fardu kifaaya inay tahay fardu kifaaya fardu kifaaya macnaheedu maxaa weeye idaa sallaa maxaa la yidhaha bacdun saqaطat can اlaakhariin wey haddii jamaacada qaar ay ogaan oo ciidda ay qaar tukadaan dadka kale waa ka dhacaysaa wey waajib caynee ma jirto haddii magaaladan qaybo ka mida laga tukado xaafado ka mida laga tukado musallo ka mida laga tukado inta kale waa ka dhacaysaa wey annagu dukaaminadana iyo xalwadanada iyo hilibkanaga e yaa isla dhacaynaa waa iska joogaynaa wey marka waa garateen baylata waa fardulkifaa'iya bay dhaheen madhabkaasuna saas qaba madhabka waxa waa mashhuurka cinda alxanaabila xanaabilau saasay qabaan kitaab kastoo xanaabilo ood fiirisana sidaasaa ku qoran wey ayukitab xanaabil waad soo qaadi kartaa waana fiirin kartaa sidoo kale waxaa aba wlka asaga oo inay tahy fardulkifaaya bacd اlxanafiya ayaa qaba wa bacd اlmaalikiya ayaa qaba waa qowlu cinda shaafici weliba waxaa qaba ninka le abu saciid isdakari oo min asxaabi اlwujuuh ka ka fiir cimraani Eh, albayaan cimraani eh, markuu ka hadlahayo muhadabka halkaa ka fiiriyo halkaasaa looga niqaasha oo looga hadlaa meesha iyada ayaa looga niqaasha inuu qabo ay qabaan culamo maxaa leeyahay shaaficiya ay warkaa qabaan oo aynay fardu kifaa'i tahay halkaasaad ka muraajacayn kartaa maraajicda meesha looga hadlay masalada waxaa ka mid ah muqniga ibnu qudaama ibnu qudaama miyaa taqaanaa abi maxamed cabdullahi ibnu axmed ibnu maxamed eh, ibnu qudaama almaqdasi waxaa weeye aljamaaciili adimshiq asaalix alxambali miyaa taqaanaa ninkaa asaga sheekh islaam ibn taymiya wuxuu ibnu qudaama lam yadkhul fi shaam bacda awsaaci aclamu minhu wey ah, awsaaci ood garanaysaan awsaaci oo hadda qabrigiisa qabri weyn looga dhisay uga dhisan yahay bayruud oo waxaa weeye salafkii ah oo hore ood garanaysaan mutaqadim ah tegey ninkaa asagaa ah ka bacdigiis sheekh islaam ibnu taymiya shaam ma gelin mana imaan buu yidhi ibnu qudaama ah, abu maxamed cabdullahi ibn axmed ibnu maxamed nin ka cilmi badan ma gelin wo weliba muxuu ah mataqaanaa asagoo asaguna casharka yeerinaya oo kutubta qorahaya kaana yuqaatil wayaxmul silaax saliibiyiin baytulmaqdis in laga xoreeyo asagoo qorigiisu garabka u saaran yahay oo halgamahaya ayuu marna casharka yeerinaya la casharka qorta waxaa laga yaba daqiiqad ka bacdi in madaxa laygu dhuftee oo shahiide marna waxaa weeye maxaa la casharku yeerinaya marna xabaddu ridahayo halka asagana muqniga ka muraajaco waxaa ka mid a ragga asaga kutubta waxaad ugu noqon karta waxaa ka mid a rawdulmurbic baa ka midow rawdulmurbic ninka leeyahay imaam mansuur ibnu yuusuf albahuutu iska leeya asna xambali ah asna halkaa ka fiiri wey waxaa ka mida ah mataalib ibnuha ayaa ka mida ah mustafa ibnu sacd ibnu cabdi uu leeyahay asagana halkaa ka fiiri wey kutubta ayadaa ugu noqo maraajicda inay masaluhu sidaa tahay meelaha ka raadiyo aqwaasha culummada iyo qaabka looga niqashay qaabka looga hadlay halkaa ka raadi weye maxaan hadda noo caddaaday maxaa kuu baxay biyosiyo badaraa ii baxay maxaa hadda inii baxay waxaa noo baxay oon hadda ogaana saddex qowl sunna mu'akada haye waxaan ogaanay fardu ay waxaan ogaanay fardu kifaai baan ogaanay mid walbana wuxuu yahayna waa la garanahayaa hunaa marka maxaa noo caddaatay oon ogaanay oo darsigaan faa'iidaysanna muxuu yahay wix warkii naloo soo sheegay oo ahaa waxaa weeye cinda jamaahiiri ahli اlcilmi iyo asaxu اlaqwaal waa sunna mu'akada inuusan warkaa war sax ahayn warkaa dersiga asaga waa inaad caawa qaadateen baa ilatood fahanteen ayaan u malaynayaa qowlkii asaga ahaa oo cinda jamaahiir asagana eh, mar kale la yidhi cinda jamaahiir waa waajiba asaga iyadana la yidhina asna inuusan waxba ka jirin waad ogaatee labadii qowlba oo laysku baraanbaray oo laysku hardiyey hee waxaa weye inaysan waxba ka jirin waxaa meeshaa way kuu caddaatay meesha iyadaa way kuu caddaatay marka waa atar winaad maaa la yidhaha masaa'ishii aad shala tiri inaad garan weydo waa waxaa wey hawl lala yaabo wey hawl lala yaabo hawl lala yaabo wey marka madaahibta in loo nisbeeyo madaahibta in loo nisbeeyo suniyasalaat alciid in madaahibta loo nisbeeyo inay khata tahay hayru sawaabna ay tahay masalada iyada ah muxaadirkii iyo ninkii wadaadadii ka hadlayna ay maxaa la yidhaa hawshaa aysan si fiican ugu dhug yeelan howrkaa waa ogaateen wey lianna waxaan waa cibaado wey qofka muslimkaana inaad maalin maalmaha intaad majlis fadhiisato masale cibaada inaad walaalayaal aad barato xukunkeeda ogaato adiladeeda ogaato waa wax weyn wey lanno cimrigaagoo dhan bay masaladaas haddaad noosha kugu soo noqnoqonaysaa marka waa inaad ka fayoobaato waa inaad ka fayoobaato hawsha ayadaa aad ka kaaftoonto intaa waxaan fahnay aqwaasha masalada ku jirta madaahibta siday u kala leeyihiin iyo sidii loogu nisbeeyey inaysan saxiix ahayn waa ogaana hawsha ay maraajicdiina waa inisiye waxaa la yidhaahdaa eh, eh, uxiila cala almali wey falyaxtal wey ninkii lagu wareejiye dayn leh oo nin buuxa lagu wareejiyo ha wareega wey anigu waa inu wareejiye waa ina xawile wey ah, hawshaa ku wareega halkaa aada aniga maxaa le waxba meesha kuma haye macallin baana halkaa aada waxaa qodobka labaad waxa weeye adilada adilada loo daliilsaday ila hadda adila lama sheegin muxaadirkii iyo raggiiba annagu muxaadirkaan dhahayna cidna magaceeda sheegi mayno muxaadirka ninkii muxaadarada jeediyey waxaan dhahaynaa muxaadirka hadalga ismaa faacil baan isticmaali magaciisa annaga waxba sheegi mayno waxnaga qusayana male wuxuu sheegay kabacdi adiluu sheegay wey adiladaa marka rabnaa ayadana inaan taataabanno oon daba istaagno adilada wuxuu sheegay muxaadirka wuxuu sheegay weliba masjidkan qadiim markii joogay wuxuu sheegay Eh, eh, adilada xukunkeeda kutusaysa waxaa ka mida ah, qowluhu tacaala baa ka mida ah, fasalli lirabbika wanxar ayaa kamida ah, suurat lkowtar ayaa ka mida ayaddaasaa ka mida fasalli u tuka lirabbika rabbigaa u tuka nebi maxamedo wanxar gowrac adilada taasaa ka mida wey kabacdu wuxuu sheegay wuxuu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam ayaa wuxuu amray in maxaa la loo soo baxo oo xataa dumarka xaydka qaba ay u soo baxaan ayuu amray wey aayaddii markuu sheegay ayuu xadiistiina macn ahaan u sheeg wuxuu nebiguna waa amray dumarka xataa xaydka qaba in loo soo saaro waa sax warka asaga xadiis umu catiya ayaa ku yimid wey waxaa ka bacdi markaas wuxuu yidhi wahaada alamru hadalkiisi waa kana wuxuu yidhi wahaada alamru lilkhuruuj buu nebigu ilaahay inuu amray nebiguna amray in loo soo baxo waxa weeye ilaahay amarkiisa wa hada alamru lilkhuruuji ay amru nebiy sala allahu calayh wasalam wa amr ilaahi subxaanahu wa tacaala oo aayadda iyo xadiiska xadiisda la sheegaya ah, yadullu calaa sunniyati hada salaa buu yidhi amarka ilaahay subxana wa ayadda uu ku sheegay aayadda waa amrayo fasalli baa le waa amar wey ficilku waad garanaysa waa majzuum fi xadfi cilla wey xarful cilli baa la gooyey wey amarka ilaahay uu bixiyey iyo nebi maxamed amarka uu bixiyey oo yidha ha loo soo baxo xataa gabdhaha dhiigga qaba wuxuu ku tusahayaa buu yadullu calaa sunniyati hada salaa qof kasta oo aalibulcilmi ah oo wax garanahaya oo xataa waraqaadka maxaa la akhristay wuu garanahaya masalada khata ku jiro wujuub markaad sheegto oo awaamir sheegto waxaa la yidhaahdaa wahaada alamru yaqtadi alwujuub baa la yidhahda alaysa kadalika ya jamaca ah, markaad awaamir sheegto nebi maxamed amray ilaahay amray awaamir markaa adilo awaamir markaad dareeriso waxaa la yidhaahdaa wahaadihi alawaamiru taqtadii wa tadullu he cala alwujuub baa la yidhahda la cala sunna sheekh sunna hawshaa lagama aado hada khaa cilmi sheekhu waxaa la rabaa musalaxaadka cilmiga oo sharciga maalin horena waan ka hadlaan umalaynaya inaan xustaan baan umalaynaya kitabka lumca markaan akrinayna musalaxaadka cilmiga waxaa la sidooda in loo hayo haddii kale waxaa dhacaya khalad baa dhacahaya dadka ardada wax baranahaya iyo dadka wax dhegaysanahaya waxaa weeye isbaraambar baa ku dhacayow marka awaamirta markaad sheegto waxayd muxaadirow inaad tiraahdo wa hada alamru wa haadihi alawaamiru tadulluhe cala alwujuub maxaa dhacay lianna alamra yaqhtadii alwujuub wey laakiin inaadna tirado waa hadiil awaamir wa hada alamru yaqtadii sunna haadaa khaa wey aan loo dulqaadan karin wey saxna ma aho saxna maaha marka waraqaadka waxaa wey waxaad mooddaa in laga soo tilaabsaday in laga soo tilaabsaday in laga soo gudbay baad moodaa ayib soomaalidu waxay yidhaahdaan alifkii hee alifkii alifkii qaldamo albaqra kama tooso wey alifka hadduu kaa soo qaldamo albaqra ka hagaagi maayo wey marka alifkaa la iska saxo maxaa la yidhahdaa wuxuu yidhi satarif idan kashafa alqubaaru taxta rijlika ximaaru am jawaadu markay dood timaaddo oo fooda laysgeliyo oo la niqaasho ayaa waxaad ogaanaysaa hee inaad faras ku dagaaltegayso inaad dameer aad ku dagaaltegayso faras dheeraynahaya inaad wato dagaalka kula jirto iyo dameer maxaa la gundhinahaya inaad wato maalintaas ogaan doontaawo marka waxaa la rabaa intaadan meelaha imaanan macsharka soomaali waxay dhaheen geedweyne intaadan tegin hee xaggee la tagaa geed yaraa la tagaao geed yaraa la tagaa soo garnaqsadaa soo noqsadaa ayib marka meelaha waa in maxaa la yidhahda aad loogu waa laga maarmaan marka wuxuu sheegay inay tahay sunno hawshaana sax ma aha hawshaana sax ma aha hawshaana sax ma aha kabacdi haddana wuxuu yidhi ma aha buu yidhi waajib ma aha buu yidhi calaa qowli jamaahiiri ahli الcilmi jamaahiir الculamaa وعلى المذاهب الأربعة التي يعمل بها المسلمون wuxuu sii raaciyey markuu yidhi uu sheegay inay tahay awaamirtu uu sheegay oo yidhi sunnay ku tusaysaa oo khalada yuu wuxuu raaciyey wuxuu yidhi waajibana ma aha salaadan ayada markii la qabto calaa qowli jamaahiiri الculamaa jamaahiir الculamaa waxay tana waa sheegi doona waa sheeg ay soo socotaa xaggee weliba calaa madaahib الarbaca wey afarta madhab markii la fiiriyo salaadaa waajiba ma aha waxaan u malanaya hawshaa inaan ka nasannay soo kamaana nasan ka nasana darsiga asiga inay waajibo leeyahay fard waajib kifaaiya iyo wajib waajib cayniya waan ka nasanay waan ogaanay wey hadda waxba ka noqon mayno waan noqon mayna hawsha ayada weliba markaas wuxuu sii raaciyey madaahibtaas oo muslimiintu hadda ay ku camalalayaan muslimiintu ay ku camalfalayaan taa marka waxay ku tusaysaa mulaaxadaad baa ku jira mulaaxadaad ayaa ku jira mulaaxadaadkaas maxaa yihiin dhowr mulaaxado mulaaxada almuxaadat uula waxaa weeye adiladan uu sheegay muxaadirka iyo wadaadku uu sheegay waxaa weeye inamaa yastadillu biha man yara calaa wujuubi salaati alcidu laa man yara calaa sunnayatiha adiladan hadda uu meesha ku sheegay oo aayadda qur-aanka iyo xadiiska waxaa deliilsada laba qolo horta aan faahfaahiye qola waxaa loo deliilsadaa mashruuciyati salaa salaadda ciiddu inay mashruuc tahay ummadda laga rabo ay maxaa la yidhahdaa ay bannaan tahay saa waa loo deliilsadaa madaahibto dhanna inta badan waa u deliilsadaan wey xataa shaaficida waa u deliilsadaan wey oo waxay ku dhaheen alasu fii mashruuciyatiha qawluhu kada fasalli badinebigu eh, inuu dumarka in loo soo saaro uu amray in loo soo baxo u amray saasay ku yidhahan kabacdi marka intaa kuu sheegaa iyo waxay ku leeyihiin madhab walba adilaysay sheegahaen markood annagu saanaan qabna annagu saanaan qabna salaaddii waa mashruuca waan garannay in la tukado waa mashruuc waa la jideeyey waa salaad wanaagsan laakiin adiladii madaahibta ka warran annagu saanaan qabna qolasaas qabna qolasaas saas qabaan qola marka adiladan waxay u daliilsadaan calaa mashruuciyati salaad la calaa wujuubiha horta taa waa inaad fahanto qolada labaad oo adiladan daliilsata waxa weeye sheekhu wadaadku muxaadarku meesha ku sheegay waa qolada qabta inay tahay tahay fardu cayn ama fardu kifaa'i weye laa cala aladiina yaquuluuna hee annaha sunna mu'akadow hunaa marka muxaadirku muusan garan mana uusan fahmin adilada sida loo kala leeyahay madaahibtu say u kala leeyihiin waxaa weye meyti layskuma qasawo meytihee layskuma qaso siin iyo saadna waa la kala soocaw marka wuu isku qalday hawshiibu ee yo maxaa la yidhaahdaa yufoodda isu geliy muxuu y macaan iyo qaraaraan isgeyin meel isugu geeya masaalooyinku shalayta yidhi maanta garan waay macaaniga qaraaraan isgeyin meel mufad isugu gelinahaya masalooyinku shalay ta yidhi hee maanta garan waayo maanta masalooyinka shala ka hadlay ma garan marka madaahibta in fooda laysu geliyo sheekh lama baahnow hawsha ayada hawl la ogolyahay ma aha waxaa laha madhab walba inaad siisa adiladiisa shaafici saasuu qabaa abu xaniifa saasuu qabaa maalik saasuu qabaa axmed saasuu qabaa sawri saasuu qabaa awsaaci saasuu qaba madhab walba inaad codda iskale aad siiso ayaa la rabaa taa marka waa in lagu baraarugo waa lagama maarmaan wey dadka marka salaada wujuubkeeda qaba inay tahana waxay diin waa xanafiyada xanaabilada wey la shaaficiya walmaalikiya wey ah, kuwaas waxay qabaan inay tahay salaatu hee sunna muakada ah riwaayad laga soo reebay maane hawsha marka waxaad ka fahantay adilada waxaa la dhigay fii hayri mawdicaha wadcu ladillati fii hayri mawdicaha ayuu muxaadir ku dhacay wey waxyaalaha marka waxaa leeya nagu bixiyey inaan hadalno ayay ka mid tahay marka waa qusuur fi listidlaal wey waa khalad adilatii wa bayn almadaahib la isku qalday wey hawsha ayada marka hawsha ayada hawl saxa ma aha wey mulaxadada labaad aan uga gudbaya waxaa weeye waqti waa iska yaryahaye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo amarka ilaahay inuu yahay calaa sunniy ayuu sheegay calaa sunniye inuu yahay ayuu sheegay wey taa ayadaa marka waan soo sheegnay waana soo taabannay in uusan sunniye amar ilaahay amar rasul inuusan sunniye kutusayo kutusayo cala alwujuub uu kutusahayo cala alwujuub inuu kutusahayo asaga laftiisu gadaal buu inta xoogaa ka baraarugay ayuu wuxuu u baahday muxaadirku inuu wujuubka ciddii sarfinaysa iyo adilada inuu sheego laakiin khaladku waxaa weeye marka horeba adilada wujuub sheegaysa inaad sheegta ma aha waxaa la ajilada sunnada sheegaysa inaad sheegto kuna kaaftoonto kabacdina aad ka socoto laakiin aad tii wujuubka inta sheegto aad saarif u baahato looma baahana waxaa la yidhahda waa khata fi istidlaal walbaxi wey marka amarka ilaah iyo amarka rasuulku calayh salaatu wasalaam kuma tusahayaan cala sunniya waxay ku tusahayaan cala alwujuub yaqtadi alwujuub alamru yaqtadi alwujuub baa meel walba ku qoran wey kabacdi baa waxaa la aadaa saarif iyo amarkan ciddii nadbinaya ku sarfinayso kutusaysa iyo adiladeeda yaa la baxtaya oo la doona taana waa dalabatulcilmigu waa ka dharagsan yihiin hawsha ayadaa waa ka dharagsan yihiin marka hawsha ayadaa hawl saxiixa ma aha wey hawl saxiixa warkaa asaga ma aha marka waxay ku fiicneed inuu yidhaahdo eh, adilada sunniyada kutusaysa inuu inta daliilsado ka bacdina hawsha uu isaga tago wey hawshana uu isaga tago taasay ahayd wey sidaas ayadaa ayay ku habboonayd wey mulaaxada saddexaad waxaa weeye mar haddaan garanay waajib inaysan adilada sunnada sheegaysa waajib amarka sheegaysa inaysan sunno sheegayna ay wujuub ku tusayso ilaa saarif in leela ma ahan mulaaxada saddexaad waxaa weeye wuxuu yidhi walaysad ma ahanin waajibatan calaa qowli jamaahiiri alculamaa wa cala almadaahib alarbaca qowlkaa asagaa baan rabnaa inaan dul istaagno qowlkaa asaga waxaa laga yaaba dadka qaarkood iyo dalabada markii laga hadlahayo inay howlaha iska fududaystaan oo is u arkaan inay tahay hee waxaan wax macnaa ku jirin laakiin markii laga hadlo oo la baraarujiyo yaa waxaad fahmi doontaa khaasatan ninka taalibulcilmiga oo hadda jaamacadaha dhiganaya macaahidda dhiganaya masaajidda fadhiya subax walba soo kalaayo kitaab iyo qalin wato raba inuu wax barto hawlaha inuu iska sugo ogaado waa muhim bimakaamu inuu aad isaga saxo aad isaga saxo laanna markii lagu yidhahdo jamaahiiru ahli ilcilmi maxaa laga wadaa sheekho inuu jamaahiiru cilmi ma aqaano inaad ii sharxdaa loo baahan yahay hawsha ayadaan ku barar jamaahiru cilmi maxaa laga wadaa maxay yihiin waa kuwama waa qabiilka waa qoyska xaggee degaan hana horta ogaato horta nimanka meeshay degaan iyo qoyska yihiin waa inaad ogaatay oo la socoto wey kabacdi inaad wax ku dhisto wey soo war cad maaha qowlkoodu ma xuja mise xujo ma aha waa inaad wax ku dhisto wey war jamaahiir qowlkoodu ma xuja mise xujo ma aha ma diinba ma aayad qur'aan mise xadiis ba inaad wax ku dhisto hawlahaasoo dhan inaad fahanto haddaad taalib tahay waa daruuri wey haddii aada taalib ahayn lakin waxba kuuma yaalla hawsha ayada adiga hawlka qusayso maa marka muxaadirku marka wuxuu sheegay kalaamkan asaga uu sheegay inay tahay waajiba calaa qowl jamaahiiri ahli اlcilmi horta waan ka soo falxalannay waajiba maaha uu yidhi horta waan ka soo falcalina inu kalaam aan sax ahayn yahay sida loo kala qaba xanaafta iyo xanaabila inay waajib tahayna waan soo sheegnay halka warka asaga xagga ku soo xir warka asagaa meel baan isaga xirnay meel baan isaga xirayna ayib waxaan u imaanaynaa jamaahiiru ahlicilmi maxaa laga wadaa jamaahiiru ahlicilmi iyo jamhuuru ahlicilmi maxay kala duwan yihin wadaadku wuxuu aad u isticmaalay oo celceliyey arbacadii iyo khamiistii iyo iiddii intaba wuxuu celceliyey calaa qowli jamaahiiri ahlicilmi maxaa u dhaxeeya jamaahiiru ahlilcilmi iyo jamhuuru ahlilcilmi maxaa u dhaxeeya wadaadku ma iska isticmaalay mise ogaan buu u laazimay oo u soo celceliyey oo u badbadiyey inuu yidhaahdo jamaahiiru ahlilcilmi mise cindahu jamaahiiru ahlilcilmi wa jumhuuru ahlilcilmi waa shay waaxid waa in hawsha horta la isweydiiyo hawsha waa in la isweydiiyo lanno dadka alabatulcilmi waa inay waxa kale fahmaan jamaahiru ahlcilmi jamhuur ahlcilmi maxaa u dheeey wy maxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya jamaahiru ahlcilmi jamhuur ahlilcilmi culammadu waxay yidhahan waxaa u dhexeeya horta markii laga hadlaya jamhuuru ahlilcilmi e, waxaa weye waxaa laga hadlayaa marna waa la idlaaqa marna waa la qaydaa marka la idlaaqaya maxay tahay jamaahiru jamhuur ahlilcilmi markaad tirado waxaa weeye culummada islaamka min asaxaaba laga soo bilaabo ilaa yowmina haada waxaa weeye inaad u qasdaysaa laga yaaba markaad tiraad jamhuur ahlilcilmi markaad tiraahdo culummada saxaaba laga soo bilaabo ilaa waqtigan aan joogno inta dhinacay u badan yihiin waa saa qolana halkaasay mareen qolana halkaa qol midig bay mareen qolna bidix laakiin midigtaa loo badan yahay jamhuur ahlilcilmi midig bay mareen aqaliyana waxay mareen hee bidixbay mareen wey saa waa la orga culummada islaamkao dhan inaad ujeedo waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta inaad u jeedo jamhuur ahlilcilmi markaad leedahay afarta madhab inaad ujeedo afarta madhab inaad u jeedo waxaa dhici karta inaad u jeedda saxaabada oo tiraa tusaalahaan jamhuur saxaaba halkaasay mareen qaarna aqaliyana halkaasay mareen jamhuurul marka madaahib haddii la afarta madhab aan u nimaadno waxaa weeye jamhuurul e-, culamaa markii la leeyahay ama jamhuurul fuqaha markii la leeyahay waxaa la yidhaahdaa markii saddex imaam meel maraan axmed iyo abu xaniif iyo maalig markay maraan maxaa la yidhahdaa e-, axmedna uu meel maro mid markuu meel maro ayaa waxaa la yidhahda hada qowl jumhuur baa la yidhahda saddex markay meel marto waaxid yuqaabiluhe alaaa saddex yaa ka soo horjeeda waaid baa ka so huna waa leda talatada waxaan dhahaynaa jamhuur ahlicilmi baan dhahaynaa waaxidkuna muxuu noqonahayaa aqaliyuu noqonahaya hadday laakiin labayo laba noqdaan ka war hadday laban ag ka soo safato laban cag ka soo safato maxaad dhahaysaa jamhuur ma dhahaysaa maya dhihi maysid jamhuur markaa dhihi maysid wadaadda yidhi waa la dhihi karaa adilada la fiirinaya waa jiraan laakiin saxiix ma ah lannu maxaa jamhuura halkan laba nin baa tagan halkan laba nin baa taagan afar ninoo walaalaa maxaad kole jamhuuraynaysaa xashi jamhuurial meeshan ma jiro laakiin markay saddex meel marto labana halna meel maro baan waxaan leenahay jamhuur baan dhahaynaa markaan jamhuur dhahaynaa marka isaga yaan jamhuur dhahaynaa jamhuur marka maxaa laga wadaa aqaliyada oo meel martay iyo agariyada oo meel martay baa laga wadaa taa waa jamhuur wey jamaahiir maxaa laga wadaa warkayga ma la fahansan yahay jamaahiir maxaa laga wadaa jamaahiirtu warkaa waa ka duwanya jamaahiir waxaa la yidhaahdaa markay mas'alada dadka khilaafay uu yahay hee khilaaf naadira oo culummada islaamku ay dhinac mareen laba nin iyo saddex fara lagu tirin karo cadad bil asaabic kow iyo laba iyo saddex la odhan karo hee markay meel ay maraan oo u fakadaan ayaa waxaa la yidhaha haadaa qowl jamaahiiru ahlicilmi ayaa la yidhahda huna marka maxay tahay annahaa qariibatun he ila alijmac bay u dhowdahay sidaa daraaddeed bay eh, ibnu jariir abari iyo eh, ibnu eh, mandaad alkhuways almaalik iyo rag noocaas waxay yidhahdeen masalada markii laba wadaadiyo saddex iyo ay khilaafaan iyo waxay dhahaan haadaa ijmaac ulculamaa bay yidhahdaan taa iyadana usuliga waxaa la yidhaahdaa madhab ulfasid waa la yihada fi ijmac baa la yihahda waa inaad iska ilaaliso ragga qaba haddii uu khilaafo culummada ijmaaci uu khilaafa nin iyo laba iyo saddex hadday khilaafaan aan waxba ka soo qaadayn oo tuurahaya oo ku dhahay waa ijmaac ijmaacay soo raraan waa inaad ka digdoonaato iska ilaaliso lanna wadaadada waa jira qaar ijmac ay soo naqliyaan oo soo guuriyaan la iska ilaaliyo weyo laga digtoonaado marka haddaad tira jamaahiiru ahlicilmi waxaa weeye masalada khilaafka ku jira wadaaddo yar oo malagoodu galay oo maxaa la yidhaahdaa farakutirisa ayaa khilaafay wey laakiin culimmadii islaamku boqol kiiba sagaaan iyo han iyo sagaaan iyo toddoba meel bay mareen wey marka in la yidhaahdo masale ay isku hayaan khilaaf xooglu ka jiro oo eh, imaam meel maray iyo aimo meel martay iyo lagu kala duwan yahay iyo masale ijmac u dhow qarka u saaran inaad isku mid ka dhigto sax ma aho sax ma aho wali midda ayada jamaahiir markii la yirahdo waxaa lagu tiriya marka qaarkood inuu maxaa la ijmac u qarka u saaran yahay lagu tiriyaa khilaafka qarka u saaran yahay lagu tiriyaa taa marka waa farqiga u dhaxeeya jamaahiir iyo jumhuur u dhaxeeya waan ka daawoonay waa lagu kala tagayaa waxaan hadda rabnaa inaan baraarujinno maxaa u dhaxeeya maxaa qowl jumhuur ama qowl jamaahiir ma xuja mise xujo ma ah marka isaga waa muhiim dalabatulcilmiga culummadu inay iyaga isagana la socdaan waa laga maarmaago ayb qowl jamaahiir ahlilcilmi waxaa weeye xujo ma ah qowl jamaahiiru ahlilcilmi ama jumhuur laysa bixujatin wey xujo ma aha xujo iyo gar iyo daliil lagu kala baxo ma aha wey aayad qur'aanana ma aha xadiisna ma aha ijmaacana ma aha wey qiyaasna ma aha wix adila lagu sheegi jiray ma aha wey adilo wax lagu sheegi jiray ma ahaw inama alxujatu he ijmaacu lummati maxamed calayh salaatu wasalaam waxa xujada ah oo garta oo ninkii ka leexda la qabanahayo tunka waxaa weeye e waa ninka ijmaaca ummadda nebi maxamed alay sla slam qarariya oo dilaaciyo ka leexdo ka bayra kaa asaga umbaa la qabanayaawo amaa mas'ale laysku hayo e eh, waxaa weeye lama yidhaahdo jamaahiir baa halkaa qabta qowlu jamaahiir xujo maaha inama xujatu he ijmaacu lmuslimiin wa dliil harcigu w xujada waa labadaba ijmac اlmuslimiin oo meel mara iyo adilada sharciga hada huwa اlxuja waxa w lagu kala baxayo midkaa asaga marka in saa loo fahmo oo la ogaado muxaadirku warkaa u celceliyey oo yidhi jamaahiirtaa saa qaba waxaa wey war saxa ma aha wey waxaadna ogaataa in badan jamaahiirtu horta waa la weheshadaa jamaahiiru ahlucilminay fiican yihiin oo ahlukhayr yihiin oo masalada jamaahiir ay meel martay aysan sahlanayn annagu hadda kama niqaashin doodna hadda kama tahan jamaahirucilmi inay ahlu khayr yihiin oy wanaagsan yihiin qowlkooduna ictibaar leeyahay lana weeshado waxay ku leeyihin culamada islaamku usuul culamada usuulku laba qowl bay ka qabaan markii la leeyahay jamaahiir qowlkoodu xuja mise xujo maaha laba qowl bay ka qabaan qola waxay dhahan waa xujo muxuu xujo ku yahay waxay dhahan laannahu aksariya waa badan ummaddiiba halkaa martay marka waxa waa xujo weeye qolna waxay dhahan xujo maaha waxaa weeye liannahu bacdulumma wey ummadda qaarkeed weeye ijmaac maaha ah, wain tudic akara man fi lardi nudiluuka can sabiili illah marka waxa leeyahay wax agtariyala meel marahaya ma jiro laakiin jamhuurtu maxay masiyo leeyihiin maxay faa'iidoo leeyihin markaa kutubta akrinayso waxay faa'iidoo leeyihiin mas'alada jamhuurtu ay martay waa inaadan ku degdeginoo hee aad aad isaga fiiriso timir laf baa ku jirto warka waa garateen baylata inaad weheshato ood ka warqabto ood iska fiiriso ood daraaso oo masale igu soo orada aysan ahayn hee waxaa weeye hawshaasaa lagugu baraarujinaya warkay waa garateen baylata marka iska tuur ma aha jamaahiirtu meeshay maraan oo jamaahiir baabaa qaba masaladan waa inaad maxaa la yidhahda aad ku xisaabtanto adilada aad baarto cidda ka soo horjeeta aad baarto hawsha isgarab dhigto wakhti aad ku bixiso ka baaraan degto ayaa loo baahan yahay ayaa loo baahan yahay ayib ayaa loo baahan yahay sharif cabdinuur sharif xasan sheekhanagii raxmatullahi caleyh raxmatan waasica ayaan masaladan iyo masaa'il kale waa aan weydiinaynay aan weydiiy waxaana jamaahiirtu haddi saanay leeyihin sheekhow ka warran gu qoslo wuu qoslo wuxuu yidhi soo ma ogid bi mararka qaarkood waxa jamaahiirta qolada jamaahiirta lagu leeyahay inuu yahay naqlun maxaa la fulaan can fulaan in la kala naqliyey masalada waa la kala naqliyey wadaad baa qoray wadaad baa waa ku hadlay qarnigii saddexaad ama labaad markaasaa mid kale ka qoray mid kale ka qoray mid kale ka qoray intasharad kutubtoo dhan bay wada gaartay mashaariq alard wa maqaarib ay gaartay markaasaa liqowl jumhuur baa waa la kala naqliye wey marka wuxuu yahay taa ayadaa ku qaldami wey iska ilaali oo wax fiiri oo daraaseeyo u dhug yeelay waa saxiix warka asaga jazaahu allahu khayr wey liannahu kaana naasixan wey naasix buu ahaa cidda uu waxbarahayo ayuu ahaa lakiin wadaaddo badanoo hadda jooga waxaa weeye wuu ka duwanaa oo hadda adilada kaa qarinaya shariifka hawshaamaan shariifku wuxuu hayo ayuu kuu dhibay jazah allahu khayr jazah allahu khayr ilahi subxaana wa tacaala qabriga ha waasiciyo wey ayb marka almuhim jamhuurtu maxaa la yidhaha xujo warkoodu maayo xujadu waxa weye waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayh salaatu waslam lagu bacay tusaalayaal jamhuurtu inuusan warkoodu inuusan xujo ahayn haddaan hadda baraarujiyo dhowr eh, tusaale ahaan waxaa ka mida imaam axmed bin xambal waad ogtihiin mas'alatu khalqu اlqur'aan markii lagu qabtay axmed bin xambal jamaahiiru ahli اlcilmi jamaahiir laa aqulu jumhuur jamaahiiru ahlicilmi hee waxaa weye waxay noqdeen wax waafaqo dha khalqu اlqur'aan iyo wax iska aamusa iyo wax xeeladaysa iyo wax cararoo baadiyaha u carar ayay noqdeen wey asagu laakiin waa cadaysta waa soo istaago marka jamaahiiru ahlilcilmi mas'aladii ay ka carareen oo ama waafaqeen ama ka aamuseen maxaa la ama xeero tuqyaysteen ayuu asagu maxaa la yidhaha yuu derderay oo xabsi loo geliyey oo lagu garaaco intaasana u xirnaawo marka hadday hadday jamhuur hadday tahay jamaahiir hadday xujo yihiin waxa wey axmed baa daaqadda laga tuuri lahaa kuwaana waa la qaadan lahaa wey macaana ay tahay wey axmed kaana cala alxaq wahayru kaana cala albaatil wey ah, warkaa asagaa wey ah, marka waxaa wey jamhuur iyo jamaahiir waxa la yidhahdo warkaa asagaa waxba kama jiraan taasaad ku ogaanaysaa taasaad ku ogaanaysa sidaa daraaddeed ba wuxuu kula baxay in la yidhaahdo imaamu ahlu sunna waljamaaca wey la soco meeshii jamaahiir ay ka careen boqolkiiba ay ka bayreen markuu keligii soo istaagay wuxuu ku helay he jenaraalnimu ku qaatay daraji ku qaatay maxaa la yidhi waxaa tahay baa le imaamu ahlusunna waljamaca haddii le asagu ku dhacaw Ah, ma adda shaacirada hadda gadaal waxa ka keena imaamu ahlusunna waljamaca abu xasan ashcari ku soo tuura laakiin sax maa warka asagaw iska ilaali warka asagaw hadday kutuba ashaacira ku aragtaa ah, imaam ahlusunna waljamaca abu xasan ashcari bay u jeedaan wey laakiin sida guud imaam ahlusunna waljamaca imaam axmed wey hawsha waa inaad la socoto mustalaxaadku aysan kaa qaldamin wey waxaa ka mid a jamaahiirta qowlkooda eh, sidoo kale in la baraarujo u baahan eh, sheekh islam ibnu taymiya sheekh islam ibnu taymiya muta'akhiriinta markii laga hadlayo mas'alaةu طalaaq الalaaث alaaqa saddexdaa ma dhacaya mise ma dha ninkii dhaha saddexdaadi baad iiga furan tahay gabarya ninki yidhahdo talaaqiisu ma dhacayo mise ma dhacayo jamaahiiru lmuta'akhiriin waxay qabaane inuu dhacayaba ay qabaan ah, sheekh sam timiya laakiin hawshaa ma yeeli sidaa daraaddeed baa lagu xiray oo lagu dilay oo masar iyo shaam iyo meel walba lagu xiray wey asagoo xabsi ku jira ugu dhintay wey ah, asagoo xabsi ku jira ayuu ugu dhintay shekh islam ibn taymi wey ah, haddeer waktigan oo maxaa la yidhaha qabrigiisa asaga ibnu kaiir iyo ibnu qayim baa ismeel ku aasan meel goonina lagu aasan qofka xataa qabrigiisa lagu arka buuy wadaan saaxiib nahay xasan cabdulqaadir la yidha ayaan dhaxaas iiga sheekaynayay intaan suuriya aysan burburin tegey wuxuu yidhi qabriga intaan damca ag marno saa u fiirnoo istaagnay yaa nala yiru yiro meeshaa isku istaagina kaamida isku xirana waa layna xirxiraya hadaad istaagtaane iska cararaba asagoo marka meyd ah xataa qabriga wax xabsi buu ku jiraa way la soco isagoo dhintay shekh islam ibnu taymiya ee qabriga xataa waa ku xiran yahay la soco looma ducayn kara qabrigiisa intaad ag istaagto allahuma arxama xataa ma oran kartid wadaadka isagaa marka jamaahiir wuu khilaafay marka jamaahiir qowlkoodu xuja xuj maaha jamaahiir qowlkoodu xuj maaha qowlkaa warkaa isaga marka waa in saa loo fahmo tusaale kale oo ka sii muhiimsan oo saxaabada wakhtigeedii dhacay markii nebi maxamed calayhi salata ilaahay oofsaday iltaxaq rafiiq alaclaa markay dhacday dad baa ridoobay waad garanaysaan saxaabadii way isqabteen dadkii ridoobay qaar waxay maanicu zakaa baa loo yaqaanay qaar mutanabbi'iin bay ahayd murtadiin bay waa isdhex yaalleen aniga walaadda ii talma taarikday ku qoran tahay maxaa dhacay marka maanicu zakaa abubakar sidiiq wuxuu waan la dagaalamay birtaanna ka aslahayaa iyagoo ashahaadanaya oo soomahaya oo salaadahaya oo xajinahaya oo wax walba ogol maanicu zakaa ayaa wuxuu dullamaan waa birtaan ka aslahayaa saxaabadii waxay dhaheen cumar abubakar waad qaldan tahay abubakarow hee waad qaldantahay kaamaanaan yeelin waa lala niqaashay waa lala dooday wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay hadday ii diidaan xarig ay nebi maxamed alah sala slam u gey jira hadday ii diidaan oo kula dagala waa la socdo xadiista saxiixaynka waa ogtihin waxba yaan war in ku daalin hunaa jamaahiiru ahlilcilmihee waxaa weye abubakr sidiiq waa khilaafeen alaysa kadalika laakiin xujadu ma qowlka abubakr sidiiqba oo keligiisa mise waa qowlka jamaahiirta wey waa qowlka abubakr sidiiq wey sidaa daraaddeed markii go'aanka uu qaato halkaa ku adkaaday ayay waxaa weye cumar waa isaga yidhi markii dambe waxaan ogaano qalbiganagu uu ku degey in maxaa le ilaahay subxaana wa taala abubakar xaqa uu tusay qalbigiisana u sharaxay annaguna waa ku waafaqnay wey marka jamaahiir ma ahane meesha waxaa la rabaa xujo wey xujaa la rabaa lagu kala baxaya abubakr sidiq muxuu yidhi wallaahi la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati wazakaawo ah, daliilka u fiirsao waa yeelki saxaabada wuxuu yidhi labadaa ninkii kala geeya xabadda waa ku dhacaysaa laakiin saxaabada waxay dhi maya waa tukanahayaane muxaadarada ha loo jeediyo oo in alxamdulillah aan dhahno oo maxaa la yidhahda xoogaa hee timir ha loo qaybiyo wey qamiisyo cimaamado iyo koofiyada aan qaybin iyo nacnac asna wuxuu yidhi maya nacnac la qaybin abad baa lagu qaybinaya marka waad garateen bay la tahay marka abubakar sidiiq baa jamhuurti maxaa la yidhaahdaa derderay oo marka hawlaha iyaga waxba yaan lagu mashquuli waxban yaan lagu mulaaxadada shanaad waxa weeye waqtigu waxa la waa iska gaagaaban yahay ta mulaaxada afraad mulaaxada shanaad waxa weeye qowlkiisa uu yidhi madaahib arbaca alatii yacmalu biha almuslimuun alaan muslimiintu ay ku camalfalhayaan waxaad moodaa wadaadkii muxaadirku inuu u arko xaqu inuu ku xiran yahay madaahibta arbacada afarta oo lagu dhaqmahayo oo waxaa weeye xaqu uusan dhaafin madaahibta arbacada wahada haa xaqu madaahibta arbacada waa dhaafaa xaquna kuma koobna limaada madaahibta arbacada waa laga horeeyey intaysan dhalan ee baa horteed waxaa wey muslimiinta diintu ay jirta wey saxaabiya taabiciin baa jira wey saxaabiya taabiciin masaa'ishii ay qabeen oo isan hadda aysan qabin madaahibul arbac ayaa jiro marka haddaad tiraahdo xaqu wuxuu ku kooban yahay madaahib اlarbaca waxaa weeye aqwaashii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo madaahibtoodii baad waxay shahaadaadkoo dhan baad tuuraysaa daaqadda ka tuuraysaa wey sidoo kale waagay joogaan madaahib اlarbaca rag madaahib leh oo kalea la joogay laakiin madaahibtooda inqiraaday oo kabacda ay baaba'day wey madhabu jariiriya ka mida madhabu hawri baa ka mida madhabu awsaaci baa ka mida hawriya ka mida madhab eh, lays musacad baa ka mida waxaa la yidhaahdaa madaahib noocaasa baa jirtay waxaa jiray oo hadda weli jira haddana jira madhabu daahiriya dawuud daahir ayaa jira wey ah, daawuud daahiri ayaa jira wey marka madaahibtu haddana waa lagu dhaqmahaya maqhrib maxaa la yidhaha caalam islami o dhan buu ka jira waa lagu dhaqmahaya marka madaahibta intaysan dhalanna xaqu waa jiray oo diintu waa jirtay markay jireenna waa jiray bilowdeen haddana weli waa jira marka xaqu kuma koobnaa madaahib alarbaca uma xirno wey madaahibarbaa uma koobno wey uma koobna qof muslima oo laazim ku ah madaahibta arbacada inuu laazimo su-aal baa kugu imaanaysa marka qofka muslimka oo maanta jooga ma laazim iyo qasab iyo waajib bay ku tahay madaahibta afarta inuu laazimo usan ka bixin wey la yidhaahdo ibnu rajab alxambali ayaa risaalo ka qoray risaaladaa marku wuuu ka qorayna ujeeddadu u qorayna mar ay fooda isgeliyeen raggii ardada u aha sheekh islaam ibnu taymiya oo uus wax ka sheegay ayaa la sheegaa marka isagoo xoogaa maal caraysan risaalo uu qoray bay ahaydu laakiin muhiimaddeedu maxay tahay asagu wuxuu ka hadlay madaahibta afarta oo arbacada ah in ilaahay diinta iyo fiqiga ilaahay ku qabtay oo ku dhaasturay oo ku asturay oo ay xifdiyeen ayna maxaa la yidhaahdaa fiican yihin buu sheega rag baa marka waxay u deliiseen inay madaahibta afarta in la raaca inay waajib tahay isagu wuxuu yidhi sida amed eh, eh, ninka la yidhaahdo bukhaari iyo muslim iyo tirmidi ibnu maaja nisaa'i abu daa'uud raggaas kuwa kutuba sunanka iskale saxiixaynka sida ilaahay diinta ugu gargaaray oo diinta ugu gargaareen ayay afarta imaamnahee fiqiga ugu gargaareen haadaa nasaruu haulaai nasaruuhe eh, alxadiid wa haulaai nasaruu alfiqa wey saasuu yidhi wey marka waxa wey kuwa laga agdhowaado hawshaasuu sharxay wey laakiin in madaahibtaa la laazimo waxa wey waajib ma aho wey sheekh ibnu baas waxaa weyba aad loogala niqaasho loogala dooday fataawiisa maqaalaadkiisa waad ka akhrin kartaa wuxuuna ku gabagabeeyey wuxuu yidhi war dadkaan fiirinayna markaa leeyahy madaahibta in la raaca mawaajib bay uga taha dadkaan fiirinayna dadkaan qaybinaynaa waa tafsiilinaynaa oo tafsiilku muxuu yahy tafsiilku waxaa weeye qofku hadduu yahay qof culamaa oo mujtahid oo caalima ah hadduu yahay qowlan waaxidan laa yajuusu lahu altaqliidu cala almadaahib inuu madaahibta afartaa raaco oo ku taqayudo oo ayaga taqliidiya xaaraan bay ka noqonaysa qof mujtahidoo caalim ah inuu madaahibtaan anuu daba fadhiisanaya waa xaaraan wey waana saxiix warka asaga waa saxiix loguma ogol tusaale ahaan shaafici inuu yidhahdo madaahibtaasan anuu taqliidinahaya lama ogolo limaada huwa alcaalim huwa almujtahid wey asaga waajibka waa inu ijtihaadow dadku hadday marka culimmada mujtahidiin yihiin madaahibta kuma taqayudahayaan ayagaa ijtihaadaya diinta ilaahay waxay ka fahmaan ayay ku dhaqmahayaan ole waa qolada qolada labaad waxaa weeye waa dadka caamada ah dadka caamada waxba garanay ijtihaad garan aan iyagu cilmi garanaynin weeye qoladaas maxaa la samaynaya qoladaas waxaa hadba culummo u ah maxaa la yidhahdo waajibkoodu yahay culummada markaa joogta oy la joogaan oo su'aalaha weydiinahayaan madhabkay rabaanba ha noqdeen maaha madhab shaafici inay ku xihan yihin ama maalikiya ku xihan yihin ama xanaaf ku xihan ama qalaas inay ku dheganaa ay waajib tahay waxaa weeye qolada hadba la joogaan ayaa la rabaa inay wax weydiiyaan fasalo ahla dikri ay ayagu baabka ayaa looga waxaynayao laakiin ayadu hal waxaa la yidhaahdaa waa fiican tahay waa fiican tahay dood badanna kama jirto haddii meel madhab looga dhaqmo tusaala annaga hadda shaaficiyaan nahay madhab shaaficiya lagu dhaqmaa oo waddankan soomaalida maxaa lay caanka ah ummaddu ay daraasaysaa madhabka asaga haddii la iska taqliidinaayo kutubtiisa la daraasaynaayo masaa'isha fiqiga oo lagu daraasaynaayo in la daraaseeyo ummadda balbala aan lagu furin madaahib kale aan foodda loo gelin kan inta laga durkiya aan kan lagu soo riixin hee hawsha ayada waa fiican tahay hawsha waa fiicanta madaahibta kale waxaa loo sheegaa inaad sheegto tira markaad dadka waxbarayso culamo kale saasay qabaan naga naga soo horjeeda saasay daliilsadeen annaguna saanaan daliilsanay hawshu saa wey hawsha inaad sharaxdo laakiin annagu maxkamadahannaga iyo masaajidanaga iyo qaadiganagu uu shaaficiganaga noo xukumo waa fiicantay waana heer sarow laakiin sidii haddaad itixaadkii oo kale intaad muqniga saa u durkisa minhaajka aad maxaa la yidhaahdaa muqni muxtaajka aad saa u durkisa aad muqniga iyo maxalla bilaahaar ibnu xasm aad ku soo riixdo hawshaa khaa wey hawshaa looma baahan lanno wax hadda kuu kalifahayaa ma jiro wax kuu kalifahaya hawsha ayada ah ma jiro wey wadaad badaxa qaadi ka ahaan jiray oo hadda nool ayaa wuxuu su-aal i weydiiyey wuxuu yidhi sheekh waxaan ku weydiye wadaadow adaa madaahibtayda wax ka warwarqabee ibnu qudaama muqriga markuu leeyahay walana maxaa laga wadaa walana ibnu qudaama markuu adil culummada markuu sheego khilaafka ku jira ayuu wuxuu leeyahay walana oo ah annagu haddaannahay xanaabilo walana waxaa noo sugnaaday kada wa kada wa kada adiladu sii daynaya wadaad marka ree madaxaawaa ah intay itixaadkii ay mushaar u qoreen oo ka riixeen minhaajkiisii bay waxay u keeneen muqni oo waxay dhn dadka uga qiilbaar wey wadaadkii muqnigii meesha u yaallay istilaaxaadkiisii iyo qaabku u socdo iyo qaabku wax u dhigahayo ma garanahayo wadaadkii marka waxna waa xukumaa waxna waa iska wadwadaa waxaa leey kabacdina ee eh, itixaadkii markuu burburay ayuu wuxuu na weydiye waxaad ka warantaan walana maxaa laga wadaa mar go'aanaan waagii haddaad hawsha wadi maxaa noo weydiin weyday wey waqti ah, maxkamadaha waxaa la geynayaa marar badan halad badan baa ka jira maxkoodaha waxaa la geynaya dadaan u qalmin dadaan ehlu ahayn wixii raba ha lagu geeyo ama ha lagu geeyo ama maxaa urur ha lagu geeyo ama qabiil ha lagu geeyo ayada u taalla waxay tahay aniga hawlii taallama lakin waxaa inii sheegayaa maxkamadaha iyo hawlahaas culays badan baa ka jira sidaa daraaddeed culayskanna haysta qaloocanna haysto oo soomaalida ku dhacay bay ka mid tahay soomaalida qoloca ka dhacay iyo dhibka ku dhacay iyo mushkilada meesha naga haysata waxaa ka mid ah cadaalad darrada iyo jahliga iyo eexda kifaaru qabiilka iyo maxaa la yidhaha culaysyada nagu dhacay ka mid ah, oo waxba nogla toosilahan bay ka mid tahay haddii la odhan lahaa masaajidka ninka eelka waa ha la geeyo war sheekh ninka eelka waa wax nooga akhri masaajidka adaa eelan wax ka akhri war maxkamadda ha la geeye ninka eelka waa noo fadhiiso magaaladan yaa loogu cilmi badan itixaan iyo tartan iyo magaciis iyo su'aale iyo dadka ha la weydiiyo inaa noogu aqoon badan hebel hebelow maxkamadda noo fadhiiso wey war masaajidka hebelow noo fadhiiso wey yaa noogu aqoon badan hebel jaamacadda noo fadhiiso wey haddii hawsha saa lagu wadi lahaa yaa noogu aqoon badan hebel noo fadwood haddii la odhan lahaa waxaa wey hawsha wax badan baa noo hagaagi lahaa wey laakiin hadda maxay tahay hadda waxaa weeye nin walba waxaa weeye hee hawshiisu hadda iska wataa weeye laakiin qaabka lagu keenay iyo qaabka lagu wado aniga laftayda yaan maxaa la yidhahda laygu tuurine afkaygaan iska haysta wey afkaygaan gariir saara wey afkayga aan gariir saara wey almuhim waad fahanteen hawshaa halka waxaad ka fahanteen jamaahiiru ahlilcilmi iyo jumhuuru ahlilcilmi hee xujo ma aha xujo ma aha wey adilada sharciga ayaa lagu kala baxaya adilada sharciga ayaa lagu kala baxaya inaha markaan ka gudubno inaha markaan ka gudubno ayuu wuxuu hadda wadaadka muxaadirka ahaa oon hadalkiisa tacqiibinayna wuxuu u tegey markuu soo yidhi awaamirta uu soo sheegay wuxuu yidhi wahadiil awaamiru tadullu cala sunnati haadihi salaam buu yidhi soo maahay ka bacdigu dib wuxuu xusuustay ah, dib wuxuu xusuusta <laughs> dib wuxuu xusustay muxuu yahay wuxuu xusuustay inuu awaamir sheegay haddana hee sunno uu yidhi hawshaana isa isqaban markaasuu dib wuxuu u cusay wakhti dambe ayuu wuxuu yidhi waxaa weeye waajibka waxaa sarfinaya oo leexinaya sunno u leexinaya adiladan wey adiladan wey adilada buu sheegay adiladan raba halka haddayna annaguna ka hadalno adiladii marka markuu sheegay wuxuu yidhi wasaarifu lilwujuub waxa wujuubka leexiyey waxaa weeye biyo adila baa ka mid ah adiladas maxaa ka mid ah qowluhu calayhi salatu slam baa ka mid ah biyo khamsu salawaatin katabahuna allahu cala alcibaad aw cala alcabdi في اليوم والليلة تبي حديثك متفق عليه حديث كاسو دليل وهي أدلة وجوبك كسر فينا صلاة العيد إنه واجب كسر فينا وحا كمذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أه خمس صلوات شن صلوات كتبهن الله الله وكقري على العبد أو على العباد لبض الرواية وساء رورين في اليوم والليلة همين كي مالت إلهي كقري محل يبقى وجوبك لحناهي weji islaalku muxuu yahay ow qiilbixinaynaa moogta in loo qiilbixiyo ata loo qiilbixiyaa moogta dadka in xoogaa la asturo ow qiilbixinaynaa muxuu yahay see wax loo deliilsanaya waxaan waxu deliilsanayaa buu rabaa inuu ku yidhaahdo xadiiskan asaga ah nebigu calayhi sala slam wuxuu ku koobay salaadaha waajibka oo faradka shan salaadood alaysa kadalika khamsa salawaatin katabahuna allaahu he cala alcibaad wey shan salaadood baa ilahay dadka ku qoray salaatu ciidna kuma jirta shanta hee subax iyo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaan meesha ku haynaa salaatu ciid sheekhu marka meeshan waxba uma yaalla warkaa sooma cadda saasaa wax loo deliilsaday buu ku yidhi sheekhu saasaa loo deliilsaday sidaa daraaddeed salaadaha shantaa wixii zaa'id ka ah waxaa weeye laysa bifardin walaa waajib saasuu dhaa wadaadku inuu ku jiraado marka waa garateen baylata halkaasuu adilada dhigayu annaguna hadda meeshaan dhigna u fiirsho daliilkan waxaa looga niqaasho oo lagula doodo waxaa la yidhi haada alistidlaal waxaa loogala niqaashaya min wajhayn laba waji baa lagu radinaya o loogala niqaashaya wejiga koowaad waxa weeye ana alxadiid waxaa weeye xadiidka asagoo deliishatay sheekha low inamaa tanaawala salaata alyowmi walleyl salaada hameen maalintii iyo hameenka waajibta basu ka hadlay salaadaha hameenkii iyo maalintii waajiba bas ayuu ka hadlay weeye hawshaasuu ka hadlay hawsha iyadaa ayuu ka hadlay weeye umana uusan bixin weeye waxaa leeyaha salaadaha wakhtiyada kala hadla waajiba oo faradka noqdo kamuusan hadlin xadiisku wey xadiisku hawshaa kamuusan hadlin wey hawsha xadiisku kamuusan hadlin marka wuxuu ka hadlay salaatulwaajiba filyowmi waleyla ayuu ka hadlay wa wadaa'ifihima iyo waajibaadka la qabanahayo hameenkii iyo maalintii ama salaat ulciid fa wadiifatulcaam salaatulciidayn haddaad maqasho waa shaqada sanadkii wadiifatulcaam baa la yidhaahdaa كي وظيفة العام بالي هذا آه وصلاة صلاة وحل يرى وظيفة العام والصلاة هو سنة دن أو سوق جب جبوبي ها يا هوش لو جب جبينا هي يوم يا الليلة ما قصة يسوي وأنا أركض طبعا علماء وحكي جرا هذا مركب فلا تدخلوا في ضمن الصلاة اليوم والليلة والمفروض مجل هيان صلاة العيدين باب كان مجل هيان هوش أكو قلدمي سيدو كلا وح وحكو ضزها هي صلاة الجنائز صلاة الجنائز واجب متى مسماها واجب waajib fardulkifaaya alaysa kadalika waajib kifaaya wey xadiiskaanna kuma jirta xaggeed geynaysaao wuxuu rabaa inuu ku yihahdo hadhow adilo kalaa sheegtay wa kadalika salaatulciidaynna hee adilo kalaa sheegtay marka miyaad garata Ah, tilka bitilka oo laisqaabilsiinaya hawsha salaatuljanaa'iz halkan kuma jirtee sheekhow xaggeed ku waajibisa khamsa salawaatin katamahuna allahu cala alcibaad baan nidhi halkan kuma jirta xaggeed nooga waajibisa oo fartukifaa'i ku tiri adilo kalaa sheegtay wakadalika salaatulciidna hee adilo kalaa sheegtay adilada marka waa laysla wadaaye lama kala tuurtuuro weeye sheekhow hawsha halka ku wada wad wey waxaa ka mid a ah salaatulkusuuf ka warran ayada waajibkeeda salaatulkusuuf waa waajib ayaduna in la tukado wey waxaa ka mid ah ragcatay awaaf baa ka midow ragcatay awaaf ayaduna inay waajib tahay ka midow xadiiskaana kuma jiraan xageed geynaysaa adilo kalaa sheegtay salaatulciidna adilo kalaa sheegtay wey adilo kale ayaa sheegtay wey ayb ayb eh, ayada xujada saa looga jawaabay sida hadda anugu aan iyada looga jawaabay waxaad ka fiiritaa kitaabu salaa ibnulqayim haddaa rabta inaad sida anugu hadda aan inii sheegay saa iyadoo xadiiska looga jawaabay oo xadiiska saa loo kala tawjiihiyey kitaabu salaa ibnuqayim halkaa ugu noqo ka raadi wey halkaa meeshaa ka noqo weeye waa inuu shaweyn xawilaya anugu labaad looga jawaab waxa weeye in la yidhaahda an yuqaala in la yidhaahda ina cumuuma hada alxadiid makhsuus xadiikan cumuumka ku jira oo laleeyahay hamsu salawaati nebigu yidhi hamsu salawaatin katabahun allah uu yidhi nebiga alai slat slam waa xadiis caama waana la khasisahayaa weye waxaa lagu khasisahayaa aladila addaalata calaa wujuubi salaat alciid salaat alciid inay waajibta adilada ku tusaysa oo loo deliisado oo a'immada fardulcaynka iyo fardulkifaa'iga ay u deliisadeen ayaa xadiiskan caamkaa lagu khasisahayaa wey xadiiskaa lagu khasisahayaa wey qaacidada usuuliga maxay ahayd annagu aan naqaanay yaa jamaca maxay ahayd ma kaanat qaacida usuuliya cinda alaba Ah, yaa sheegi kara marka halkaan la joogo maxaa loo ohan jira alkhaasu yaqdi he alkhaasu yaqdi cala alcaam qaacidada usuuliga maxay tahay deliilka khaaska ahu yaqdi wuxuu goynahayaa oo jarahayaa oo qabanahayaa deliilka caamka ayuu goynaya marka wadaad allow deliil caamo guda ballaaran baad la ordaysaa waxaa weye deliil khaasaha la haysta deliilka caamka muxuu yah salaado shanuu ka hadlahayaa deliil khaaska muxuu yah salaatulciid khaasu ka hadlaya marka alkhaasu yaqdi cala alcaam marka qawaacida usuuliga markaad wax deliishanayso waa inaad laasimto ood ku dhaqanto hawshaa marka maxaa le waa in si fiican loo fahmo marka wadaadku hawsha ayada muxaadirku way ka hoos baxday ka hoos baxda hawsha ayada qaacido kale maxay tahay laa tacaaruda bayna alkhaasi waalcaamu soo qaacido kale usuuli ayana maaha qaacido kale usuuliga waxaa weye taracaarud iyo isku dhac iyo hardin kama jirto dagaalna lagama dhex oogo bayna alcaami waalkhaas wey caamkuna meel buu ku socdaa khaaskuna wad buu haystaa labadaa wadaa nusuus iyo adilada nebi maxamed alayh salatu waslam iyo diinta yaa lagu kala hagayaho marka waxaa sheekhow hawshanada annaga isaga kaana dhexdari weeye macaankiiyo qaraarkana hee meel ha isugu geyni hawsha maxaa la iska ilaali ayb kabacdi markuu maxaa la yidhaahdaa hawshaa uu sheegay xadiiskaa waa fahamtay waad ka fayoobaateenbayla tahay jawaabtiisiina waad fahanteen wey labadaa waji ayaa looga jawaabay kabacdi haddana muxaadirku wuxuu sheegay nebiga calai slam daliil labaad buu sheegay daliilka labaad muxuu yihi nebiga calai slam waxaa u yimid bi isagoo magaalada madiina jooga nin baa u yimid su'aaluu weydiiye arkaamul islaam buu nebigu ninka calai slam u sharxay nebigu calai slam u sharxay wey kabacdi nebigu muxuu ku yidhi khamsu salawaat buu fi lyowmi waleyla shan salaadood xadiiska hore muttafaq baa bukhaari muslim baa warinahaya ayib tanna muslim baa warinahaya shan salaadood oo ilaahay addoommada ku qoray ayaa waajibkuu nabig ala ninkaa ku yiri wey faqaala ninkii wuxuu yidhi rajulkii hal calaya hayruhaa nebi maxamedow shantaa ayagaa mooga wax kaloo dusha ma iga saaran yihin qaala nabig ala sl u laa buy dusha wax kaloo kaa saaran ma jiro ilaa an tatawaca inaad maxaa la yidhaa aad sunno iyo aad samaysa moogiye wax kaloo waajib kuwa ah ma jiro markaasaa nebigu ala slam wuxuu yidhi aflaxa waa liibaanay wey in sadaqa hadduu run sheegay ninkina waa iska tegey xadiiskan marka maxaa la rabaa in lagu yidhaahdo nebigu saa'ilkan wuxuu u sheegay salaadihii waajibka ahaa hadday salaado kaleo waajiba ay jiraan wuu u sheegi lahaa wuuna baraarunji lahaa nebiguna ma idlaaqin hada alilaaq marka maxaa leeyahy salaad kaleo waajiba xaggee sheekhu ka keenaysa ula ordaysa nebi maxamed baaba sheegay saxaabiguna waa weydiiyey maya baana laga yiri wey xaggee salaad waajiba ciida aad ka keenaysaa warka hadda iska fiiri wey adiika asaga marka asna waa laga niqaashay fuqahaduna waa ka niqaasheen culamada islaamku maaha annagu waxaan jeefka nahay waa laga niqaashay bal niqaashka dhegayso niqaashka waxaa la yidhi bianna saa'ila waxaa la yidhi fi hada alxadiis ninka nebiga wax weydinaya xadiiska asaga kaana acraabiyan nin reer baadiya horta baadiyaha ka yimid saxaabigaada min ahli lbaadiya buu ahaa wa ahlu lbaadiyati laa tajib calayhim salaatu lciid warka horta miyaad garateen meesha laga dusay ma ujeedaa saa'ilkan baa le nebiga su'aalaha weydiinaya nin geeliisa raacanaya beertiisa falanaya geeliisiiy lodiisa arigiisa la jooga baadiye joogaa buu ahaa waajibkii loo sheegay salaatulciidna hee dadka reer baadiyaha ah kuma waajibto culmmada aba hadday inaysan ku hadda la soco warkaad fahamteen bay la tahay waxay ku dhaheen dadka baadiyaha jooga salaatulciid waajib kuma aha iska guurahaya salaatulciid waajib kuma marka ninkaan asaga ah maba qusaysaba dadka ahlu magaalooyinka jooga cawaasimta jooga makacaanka oo maguurtada ayay salaatulciidayn u taallaa wey kuwaasayna waajib ku taha marka xadiiskaanu reer baadiya reer guuraabu ka hadlaayaae reer magaal kama hadlahayee sheekhu meeshana ku soo celino ha ku cacamin wey warkaad garateen bay la tahay waa la kala tuuray ninka asaga ninka asaga waa la kala falaa yakuunu maxaa fil xadiisi weeye xujjatun calaa nafyi alwujuub can ahli alxawaadir dadka magaalooyinka degan ee iyadu aysan waajib ku ahayn xadiiskan kuma jirto weeye shuqulna kuma le wey maraajicda ah hawsha ka fiirin karta waxaa ka ah majmuuca majmuuca imaam nawowi ka fiir wey ka fiirin karta fatxubaariga ka fiir wey ah, fatxubaariga isaa wax loo daliilsaday oo saa wax loo kala dhigdhigay oo dad waayeelo isaa wax u agaasimen maal u aqooleen halkaa ugu noqo wey Ah, ayaan lagu alshekh islaal weligaa nambarka xagso marka maxaa la yidhahdaa hawsha iyada ah waxaa weye saasaa looga jawaab jawaab kale waxaa la odhan karaa jawaab kale oo taa ka sii xog badan waxaa la odhan karaa waxaa laga yaabaa qisadan iyo saxaabigan markuu nebiga calayi slam weydiinaayey salaatulciid inaan la waajibinba soo waarid ma aha ha waa waarid wey in markii saxaabigaa nebiga u yimid oo awaa'ilkiiyo magaalada madiina u soo hijrooday ee in maxaa la yidhahda aan salaatulciidba iyadoo la waajibin uu saxaabiga nebiga u yimid kabacdina su'aalo weydiiyey kabacdina wixii waajibaha loo sheegay kabacdina waajibkii gadaal ka yimid salaatulciidan gadaal laga waajibiyey hawshaa ayadaa soo ma dhici karto waa dhici kartaa lamana dafiri karo lamana diidi karo weeye taa maxaa la yidhi haday saa dhacdo xadiisku xujo kuu noqon maayo limaada qaacida usuuliya cindana waxaa weye fi usuul fiqi waxaa weeye idaa tadaraqa alixtimaalu ila daliil saqata istidlaalu bihi wey daliilkii xujadaad la ordaysay sheekh allow ixtimaalaad haddii lagu keeno eh, oo qariiba oo qawiya oo macquula haddii lagu keeno daliilkaagu dhulku ku dhacahayaw gacantaaduna waa marnaanaysaa gacan maran oodan waxba ku haynin ayaa kuu soo haraysaw marka daliilkan gacantaada laga bixiyo sheekh daliilkan gacantaada laga bixiyo wey ama ninkii caraabi waaye eh, caraab iyo reebaadiya salaadda waajibku dhedheh ha lagu dhaho ama ha lagu yidhaahda hee eh, waxaaba laga yaabaa waktigaa salaatu ciid inaysan waajib ahayn ayaa laga yaabaa maxaa loo addimi waaya horta aaanana jazaakum allahu khayr haye labada la tukanay sooma labada la tukanaya sideed ah, ah, waa la joogaa marka waan gabagabaynayna marka ayib waan gabagabaynayna almihim marka xadiiska asagaana gacantaadii waa laga saaray xadiiska asagaana gacantaadii laga saaray xujo meesha kuma haysid wey xujo kuma haysid wey waxaan ku gabagabaynaya waqtiga salaada la joogaa ibnu qudaama ah, abi maxamed cabdulahi ibn axmed ibn maxamed dhegaysa rageedkaan kuu soo sheegay meeshu hadalku yiri xadiiska markuu niqaashay wuxuu yiri dhegayso wuxuu yiri markuu adiladii sheegay dadka isku hayo wuxuu yiri aqwaashi markuu sheegay dadkii waa sunna wuxuu yidhi walana hadda walana soo ima soo sharxin aqaldami sida qaadig balaxaw walana wey qaadig balaxaw ninety one kii waxaan ka hadlay hadda la soco samankii tacadka walana buy annaga waxaa noo sugnaaday calaa wujuubiha inay waajib tahay filjumla duuduubka waxaa annaga noo abiyo amrullahi tacaala biha ilaahay inuu amray wey biqowlihi tacaala fasalli lirabbika wanxar wey walmru yaqtadi lwujuub ma ujeedaa nuqdaan wuxuu kuy ma taqaanaa markuu amarka sheegay fasalli lirabbiga wuxuu ku yidhi walmru yaqtadi lwujuub buu ku yidhi ma dhihin walamru yaqtadi he sunna kuma dhihin muqdaama dictor ma ahne la soco muqdaama he laysa bidictor la soco sheekhu marka muxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi maxaa leey walmru yaqtadi lwujuub iyo wa mudaawamati nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa ficliha nebiguna waa daa'imo waa joogteeyey fakaanad waajibatan buy kaljumca sida jumcado kale waajib ahayd buye waliannahaabuy low lam tajib haddaysan waajibin buye lam yajib ma waajibi lahayn qitaalu taarikiha dadka ciidda ka taga horta ma lala dagaalami karaa dad magaalo jooga hadday u heshiiyaan ama iska aamusaan ciiddii ka tagaan weerar ma lagu gaacin karaa ma lalayn karaa dagaal food ma loo gelin karaa taasaa laga hadlaya kasaa'ir sunan sida sunnooyinka kaloo kale sunoyinka hadii laga tago dadka lagulama dagaalamo marka wuxuu ku ley ibnu sida jumcaday waajib tahay ciddii ka tagtana waa lagula dagaalamahayaa sidaa daraaddeed bay shaaficiyada weji ka waxay qabaan dadkii ka taga salaatulciid in la dagaalamay birta laga hadlay lagu qaadayo tahay aan socdo yuaiu waa kuu aiijinaya hawsha kuu sugahaya buuya ana alqitaala in qof lala dagaalamo cuquubatan waa ciqaab wey laa tatawajahu lagumana jeediyo dagaal laguma qaado ilaa laguma jeediyo buuye ilaa taarik almanduub kalqatli wadarbu war qofkii sunno ka taga manduub ka taga lalama dagaalamo ciidan laguma bixiyo lama caayo lama dhaleeceeyo layskama laalaadiyo waxba le lama cambaareeyo wey walaalla horay socaa la yidhaahdaa nuqdaama marka wuxuu ku leeyahay hawshaa la soco wey waxaan ku gabagabayna wuxuu fa ama xadiis alcaraabiy xadiiska caraabiga fiirsa waxaa ku dhici doona fa ama xadiis soo maaha falaa xujata lahum fiihi war xadiiska gar uma labiya nimanka ayagaaw maxaa dhacay lianna alacraaba dadka reer baadiyaha laa talzamuhum aljumcatu licadam alistitaan inay maxaa la yidhaahdaa aysan meel deganayn biye falciidu salaada ciidna hee awlaa waa kasii awlaysan tahay buuri war salaadu jumco ood aaminsantahay inay waajib tahay dadka reebaadiyaha ma ku waajibtaa maya weeye fa salaatu lciid lwla kuma waajibaysa reebaadiyana salatu ciid lagama rabee waajibku wuxuu saaran yahay albeledku saaran yahay walxadiisu aakhar sooma xadiis kaloo ninka hadda nebiga wax weydiiya isna dhegaysa hadda xadiis kaloo nebiga wax weydiiya dhegayso khams salawaati muxuu walxadiisu alaakhar maxsuusun bimaa dakarna adilada aan kuu soo sheegay yaa lagu khasisaya xadiiskan waa caam adiladaasaa lagu khasisaya hawl shuqul iskala maaha hawsha kale lee xiliyo calaa annahu inamaa saraxa biwujuubi alhamsa salaadaha shanta basaa lagu sheegay buu ayib wakhasaha nebigu waliba waa ku khaas yeelay bidikri salaadan dikri salaadaha shanta maxaa la yidhi ta'akudaha inay adag tahay waa wujuubaha inay waajibtahay cala alcayaan qof walba gooni looga rabo weeye aqoon ilgooni looga rabo weeye waa wujuuba cala dawaam inay joogto u tahay wa takarruha inay soo noqonayso fii kulli yowmin waleylata ay soo noqonayso wa hayruha salaadaha kale oo sida janaasada sida ragcatay tawaaf sida salaatulciidayn soo maaha yajibu naadiran si naadir u waajiba marmar buu dhacaa wey walicaaridin iyo arin dhacday oo keensatay wey arrin dhacday oo keensatay ka salaat اljana'is walmanduurati salaadaha lagu nadro weeye marka jawaabtu ibnu qudaama waa jawaab mumtaasa oo heer saraa meel buu dhigay weeye nimanka ayaga meel buu ga soo har marka hamayn dambe insha allahu tacaala ayaan sii wadi doonaa weliba masaa-ishu meeshuu u muhiimsanaya adilada way noo dambeeyaan marka ibnu qudaama hadda wuxuu rabaa inuu yidhaahdo salaat اljumca maxaa la yidhaha waajibkeeda xadiisan horta ma lagu sheegay hamsu salawaati katabahun allahu fi اlyowm wاleyla salaat jumca miyaa lagu sheegaya jamacaada maya laguma sheegin alaysa kadalika haddana waxaadna tidhahdeen waa waajib xaggeed ka keenteen adilaa sheegtay wey wa kadalika salaatu lciidayna he adilaa sheegtay wey warku soo ma cadda warku waa cad yahay wey ibnu qudaama marka wuxuu inuu ku yidhaahdo warniyo maxaa la yidhaha nin baa waxaa laga sheegay wuxuu yidhi maxaa warniyo ba'daado adiga waxbay jirtaa oo waxaad leedaha maxaa la jaa maxaa la yidhi marartu bizaydin baad leeda anigana ba'day wax ma jarayso maa laka maxaa leeya ba'uka tajuru oo bi'i laa tajuru adiga ba'daad waxbay kuu jaraysaa anna ba'daydu waxba ma jarto warka waa soconay cadaalad maaha warniyow salaatu jumca kuma jirta khamsa salawaat haddana waad waajibinaysaan adilo kalaad sheegtaadna leedihin annaguna waxaan idin leelna salaatulciidayn xadiistan kuma jirta khamsa salawaat laakiin adilo kalaa waajibsay marka hawsha saan u kala wadno hawshana saa ee ha loo agaasay marka hamayn dambe insha allahu tacaala ayaan sii wadaynaa hada wabillahi towfiiq sal allah wasalam calaa ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi ajmain